وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay abwaabtii uu sheekhu kaga hadlahayey <clears throat> xaqa ay leeyihiin saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam iyo ahlu beytkiisa wuxuu sheekhu marka yidhi wayatabara'uuna ahlu sunnuhu waxay ka beri noqdaan min ariiqati rawaafidi raafidada jidkooda aladiina kuwaasoo yubgiduuna nacaya asaxaabata saxaabada nebiga nacdiya qalbigooda ka nacaya wayasubuunahum carabkoodana ka caayaya afkana ka caayaya qalbigana ka nacaya kuwaa dariiqadooda iyo jidkooda way ka beri noqonayaan macnaha saas eh, wuxuu ilantirinayay usuushii ahlusunna waljamaca raafidadu waa nimanka aan shiicada dhahno ayaa raafidada laga wadaa weliba qaar ka mida ah lasii yidhaahda waxaa raafido loogu magacaabay zayd ibnu caliy ibnu xusein ibnu caliy ibni abi aalib ayay u yimaadeen markaasaa waxay ku yidhaahdeen abubakr sidiiq iyo cumar ibn lkhataab radia allahu canh wax ka sheeg markaasuu diiday zayd oo wuxuu yidhi humaa khaliifataa jaddii wa wasiiraahu buu yihi waa awowgay labadiisii khaliif iyo labadiisii wasiir buu yihi ka wadaa awowgii rasuulka sal lla lay slam halkaa markii uu sidaa ugu jawaabay oo uu ka diiday inuu ku waafaqo bay marka diideen way ka kaakaceen warkiisiina way ku diideen saas daraaddeed baa loogu magacaabay rawaafid lianna alkalima mushtaqa min alrafdi diidadaa laga keenay kelimada asalkeeda marka zayd ibnu caliyin bay ku diideen hadalkiisii ahaa labada khaliif ixtiraamkooda iyo qadarintooda taasay ku diideen macnaha nimankan rawaafida la yidhahdo waa shiicadee saxaabada nebiga sal lla alay wasalam ayay necab yihiin way caayaan bal way gaalaysiiyaan qaarkood oo waxay rumaysan yihiin aalu beytka mooyaane oo iyaga laftooda ay dan ku wataan saxaabada intooda kale inay gaaloobeen markuu nebiguu dhintay kadib salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa caqiidatu ashiica wey saas daraaddeed ayaa ilaahay waxyaabaha ugu weyn ay ugu dhowaadaan waxaa ka mid a ah cayda saxaabada waa qurba ilaahay ay ugu dhowaanayaan oo ay janno ku raadinayaan saxaabada nebiga sal alay slam abubakr caydiisa cumar caydiisa cumaan wax ka sheegiisa haweenkii nebiga sal lay slam iyo xaasaskiisii wax ka sheegooda inay caayaan kuwaas ilahay bay ugu dhawaadaan shiicadu waa qurubaadka ugu waaweyn bay ka mid tahay ilahay ugu dhawaadaan subxana wa marka kuwaas dariiqadoodaas ahlu sunnuhu way ka beri noqonayaan oo qalbigana way ka jecel yihiin saxaabada afkoodana ammaan iyo sharaf mooye wax kale kuma sheegaan ayib wa ariiqati nawaasibi waxaa kalooy ka beri noqdaan ahlu sunnuhu min ariiqati nawaasibi nimanka nawaasibta la yidhahda jidkoodana way ka beri noqdaan aladiina kuwaasoo yu'duuna dhibaya ahla albeyti nebiga ahlu beytkiisa qaraabada nebigay dhibayaan biqowlin hadal bay ku dhibaan aw amase camalin camal ku dhibaya nawaasibtu ayaguna waa koox isu taagay ama markii hore u samaysmay in ay ka hortagaan nimanka la yidhahdo shiicada yani aslu nawaasib min annasbi baa laga keenayo waxaa la yidhaahdaa istaagidda ama ooganka marka nawaasib waxaa loogu magacaabay liannahum nasabu lcada'a liahli lbeyt waay ahlu beytka ayay cadaawad u qaadeen way yani xiqdi iyo xasad iyo xumaan iyo colaad iyo bay u qaadeen nebiga qaraabadiisa sal alay slam markii ay arkeen shiicada oo ku xadgudbaysa aalubeytka bay iyaguna dhanka kale istaageenoo aalubeytkii ay xaqoodii meel kaga dhaceen oy cadaawad u qaadeen oy ka fogaadeen saas way macanaha ahlulbidacu waa saas bidcaa soo baxaysa bidcadii baa la doonayaa in la radiyo qolaa usoo baxaysa inay bidcadaa ka hortagto markaase waxay kaga hortegaysaa bidco ka tarantii hore saas nawaasibtu waxay usoo baxeen shiicada bidcadeeda inay radiyaan laakiin ayaguna khadkii shiicada mid isagii oo kale ama ka daran bay qaateen oo ah in aalu beytkii nabiga iyo qaraabadii sal alay waslam ay shiicadu ku xadgudubtay iyaguna xaqoodii inay ku gabadfalaan macnaha oy yani cadaawad u qaadaan ayib kuwaana dariiqadooda beri bay ka yihiin marka saxaabadoo dhan bay ixtiraamaan taa shiicaday kaga gedisan yihin aalu beytkana ixtiraam dheeraadka ah, a ixtiraamkooda iyo xaqooda yani dheeraadka ah bay aalu beytka nabigana sal alay waslam u hayaan taana waxay kaga gedisan yihiin nawaasibta ayb yumsikuuna way ka gaabsanayaan yani ahlu sunnuhu camaa shay bay ka gaabsanayaan oo ay ka afhaysanayaan shajara dhacay bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda yani nebigu markuu geeriyooday sal lla alay wasalam intuusan geeriyoonin buu sii tilmaamay in ummadda ay fitna dhexdeeda dhici doonto fitnadaas weliba wuxuu nebigu sheegay cumar inuu u yahay albaab cumar intuu nool yahay macnaha fitnadu inaysan imaanaynin cumar dilkiisii bay ummadda fitnadu ku bilaabatay waxay sii xoogaysatay cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu markii la dilay oo dilkii cuhmaan ba waxaa ka dambaysay fitnadii kacday oo shiicada ay ka dambaysay iyo niman yahuuda iyo yaa cumaan dilkiisa ka dambeeyey cumaan markii la dilay radi allahu canhu ardaa ayaa marka saxaabadii isku khilaafeen khilaaf yani raggii cumaan dilay iyo qaabka loola dhaqmayo ma haddaan yani waxa weeye xadda laga oofiyaa maya ebal horta muslimiinta ha laysku hagaajiyo xoogaa ijtihaadkii saxaabadaa marka isku khilaafay masalada iyada waa midda keentay isku dhaca dhex maray saxaabada qaarkood sida maalan zubayr iyo alxa iyo caaisha oo dhinac ahaa iyo cali bn abi aalib oo dhinac ahaa yani macrakadii jabal la odhan jiray macrakat yani jamal aljamal macrakadaasi marka waa sii dhacday waxaa ka dambeeyo isla taa lasii xidhiidhay dagaalkii mucaawiye iyo cali bn abi aalib radi allahu canhuma kulligood dhacdooyinkaa saxaabada dhexdooda maray ahlu sunnuhu way ka gaabsadaan ninna saxaabadii ka mid a ah ama koox ka mida ah kooxaha iyaga ah kuma baadinimo xukmiyaan islaamnimadana kagama saaraan fisqina uguma xukumaan ibtidaacna kuma xukumaan laakiin wixii saxaabada dhex maray oo yani dagaalo iyo isqabad ah way ka gaabsadaan saasuu macnaha leeyahy ayib taa waxay kaga gedisan yihiin khawaarijta iyo raafidada labada way kaga gedisan yihiin oo qaarna saxaabada waa ku gaalaysiiyaan qaarna qolay huluwi ku sameeyaan sidaas way macnaha wayumsikuuna way ka gaabsadaan saxaabadu masalada aad buu ugu dheeraan doonaa saxaabadii nebigayba ahaayeene maxaa keenay arrimahan dhex maray maxay u dhaceen seebayse iyagoo dhexdooda dagaalamoo dagaala dhex mareen seebaan haddana looga aamusayaa wuu ku dheeraan doonaa sheekhu aad buu u faahfaahin doonaa wuxuu yihi wayumsikuuna way ka gaabsanayaan ahlu camaa shajara wixii dhacay bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu oy qabaan ina hadihi aaaar wayaquuluuna waxay leeyihiin ina hadihi alaahaara aahaartan aahaartu yani waxyaabahan lasoo guuriyey almarwiyatu ee la wariyey almarwiyata ee la wariyey fii masaawiihim xumaantooda dhexeeda lagu wariyey aaaarta lasoo guuriyey ee xumaantooda wax ka sheegaysaay minhaa waxaa ka mid a aaaarta xumaanta saxaabada wax ka sheegaysa ama qaar ka mida xumaantood sheegaysa minhaa aaaarta waxaa ka mid a maa shay huwa isaguba kadibun been ah aaaar fara badan waa been abuurad waxba kama jiro waxaa ka mid a aaaarta beenta ah midda ku taalla kutubta shiicada oo saxaabada nabiga ay wax kaga sheegayaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida kitaabkooda yani kaafiga kulayni iyo nahjulbalaaqa iyo kutub badanoo shiicadu leedahay axaadiis ku taalloo saxaabada wax ka sheegaysa xumaan ay leeyihiin sheegaysaay mat ma sugno waa been abuurad saas way macanaha minhaa waxaa ka mid a aahaartaa masaawideeda lagu wariyey maa shay huwa isaguba kadibun been ah oo been abuurad iska cada ah. wa minhaa waxaa ka mid a aahaartaa saxaabada wax ka sheegooda lagu wariyey maa shay qad ziida la kordhiyey fiihi dhexdiisa oo wa nuqisa la dhimay oo waguyira la bedelay can wajhihi wejigiisii laga bedelay ahaarta qaarkeedna asal bay leedahay laakiin siyaada lagu daray aan ka mid ahayn ama wixii ay ahaydee ay ku sugnayd baa wax laga dhimay oo xadiiskii sugnaabaa qaar laga goynaya markaasuu wuxuu ku soo baxayaa wax ka sheeg markuu wada socdoo qaybta laga dhimay uu watana waxaa laga yaabaa inuu ammaan yahay inuu ammaan yahay marka qaar ma sugna oo waa been abuurad qaarna ama siyaadaa gashay ama nusqaan iyo dhimid baa gashay ama wejigii loogu talagalay ay lahaayeen baa laga bedelay aahaartaasoo dhan kulli waxaad ka helaysaan kutubta shiicada ayib wa minhaa waxaa ka mid a ah aahaarta maa qad ziida wax la siyaadiyey fiihi dhexdiisa oo wanuqisa la nusqaamiyey oo waguyira la bedelay can wajhihi wejigiisii laga bedelay waxaa aad ay ugu taallaa sidoo kaleeto minhaaj sunna lisheikh islam ibnu taymiya kitaabkaas oo ugu talagalay inuu shiicada ku radiyo nin shiicada ka midu ku radinaya aad buu aahaarta ugu soo guuriyaa aahaar fara badan oo saxaabada wax kaga sheegaan waxba ka jirin qaarkeed siyaadaad ay ku dareen qaarkeed ay wax ka dhimeen buu kitaabka isaga macnaha aada ugaga hadlaa macnaha wasaxiixu dayib garanay wixii siyaado lagu daray ama wax laga dhimay aan sugnayn baan aan ama aan sugnayn qaar ka sugan ka waran wاصaxiixu midka saxiixi oo minhu aahaarta ka midi hum iyagu fiihi kaa dhexdiisa macduuruuna kuwa loo cudray wey maxaa loogu cudrayaa yani haddii ay la helo axaadiis saxiixa oo saxaabada masaawidooda iyo yani khaladaad ay leeyihiin sheegaysa khaladkaa isagii waa loo cudurdaaraya kuwa loogu cudurdaaraya wey maanaha wاصaxiixu midka saxiixa oo minhu aahaarta ka midihi hum saxaabadu fiihi saxiixa dhexdiisa macduruuna kuwa loo cudray wey imaa mujtahiduuna inay yihiin kuwa dadaalay oo musiibuuna asiibay wa imaa mujtahiduuna inay yihiin kuwa dadaalay oo mukhti'uuna gafay waa labadaa midun soo maa ah, yani ruuxu markuu intuu dadaal sameeyo isagoo qasadkiisi iyo niyadiisu aynan xumayn ilaahay dartii ay ka taho xaq raadisa hadduu dadaalkii looga baahnaa intuu la yimaado uu gafo oo uu khaldamo ajir buu leeyahy khaladkaa uu galayna wax dembiya kuma laha leanna intii tabartiisaa buu bixiyey soo ma ilahay dartiina waa ka ahay laakiin hadduu asiibo intuu dadaalo uu xaqii la helo oo uu yani xaqii asiibo markaa wuxuu leeyahay laba ajir buu leeyahay ajir waa dadaalkiibuu ku yeelanayaa ajirna wuxuu ku yeelanayaa isaabada uu xaqa asiibay marka saxaabadu ninkii ijtihaadkiisu la khaldamayna ijtihaadkiisa macduur buu ku ahaayoo ajir buu ku leeyahay ninkii ijtihaadkiisa ku saxnaana laba ajir buu leeyahay waa un labadaa midun macnaha saas weya waa un labadaa midun yani dagaaladii dhex maray qoladan isla socoto maalan zubayr iyo talxa iyo caaisha iyo mujtahidiin bay ahaayeen sidanay ka ahayd ilaa ka bay sidanay ka ahayd marnaba xumaan sameeya kama ahayn cali bni abi aalib isaguna ijtihaad bay ka ahayd labadoodaba ijtihaad baa marka dagaalka u geeyay dagaalkiiba dhacay hadduu dagaalkii dhacay oo nufuus badani ay ku baxday labadooda midna dembina kuma aha limaada lianna intii tabartooda waa ijtihaadeen ijtihaadkiibaa qaar la khaldamay khaladkaasina waxa weeyaan hal ajir bay ku leeyihiin in dembi looga qoro iskaba dhaafay macana saas weyaan yani xadiiskii nabiga ku salatan sal ly waslam yani ee ahaa yani ida اجتahada alxaakimu faأkطأa falahu أjru waida اجtahada faaصaaba falahu أjraan xadiidkaasu yay ku salaysan tahay manaha ayib maala dagaalkii dhex maray cali bn abi طalib radia allahu canhu oo khaliifka ahaa iyo mucaawiya oo mujtahid ahaa oo isaga qasadkiisu ahaa dhiiggii raggii cuثmaan dilay hala raadiyo laakiin khaliifka muslimiinta oo cali ahaa aan khalaafada ku haysanin kuma haysanin khalaafada kulama haysanin laakiin waxay ka ahayd raggii dhiiggii cusmaan galay bal marka hore hala qisaaso isku dhici halkaa ka yimid ee mucaawiye iyo cali dhex maray sida xadiista nabigu tilmaamay sal lla alay wasalam mucaawiya waa ku khaldanaa taa waxaa tilmaamaya xadiiskii saxiixa ahaa ee nebigu la sal lla alay wasalam wayxa camaarin taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya camaar waxaad dili doonta buu nabi sal lay wasalam kooxda baaqiyada oo gardaran kooxdii dishayna waxay noqotay mucaawiya kooxdiisaa dishay xadiidkaasuu sheikhu islaam ibnu taymiya iyo keyrkii waxay wuxuu tusayaa cali inuu ka gar lahaa mucaawiye talabaad isagaa khaliifka ahaayo arrinta in looga dambeeya ay ahayd mucaawiyana wuxuu ahaa mujtahid gafay mujtahidka gafayna ajir buu leeyahy calina wuxuu ahaa mujtahid asiibay laba ajir buu leeyay saasaa marka lagaga baxaya saas maana ayib wahum ahlu sunnuhu maca dalika iyadoo taasu ay jirto iyadoo saxaabada arrinkii dhex maray ay ka gaabsanayaan oo laba mid uun ay ka dhigayaan nin ijtihaaday oo gafay oo ajir leh iyo nin ijtihaaday oo asiibay oo laba ajir leh saxaabadii markay saa u daynayaan wa hum ahlu sunnuhu maca dalika arrinkaa aan soo sheegnay la jirankiisa laa yactaqiduuna haddana ma ictiqaadsana ana kula waaxidin ruux walba oo min asaxaabati saxaabada ka midii macsuumun inuu yahay mid la dhowray min kabaa'iri اlithmi dembiga kiisa waaweyn wa sakaa'irihi iyo kiisa yaryar macnaheedu ma aha saxaabada wixii dhex maray ha laga gaabsado macnaheedu ma aha in saxaabada nin walboo ka mid ahay uu macsuum ahaayoo dembi uusan ka dhicin saa lagama wado yani dembiyadu ama ha waaweynaydaan ama ha yar yaraadeen dembiye waa ka dhacayaan yani sida kayrkoodba uu dembigu ka dhacaya iyagana dembigu ka dhacaya laakiin dadka dembigu ka dhaco kuwa ugu roon waay saas way macnaha macnuhu marka ma aha saxaabada dembi kama dhici jirin oo dembi waa ka dhacaa nebi maxamed unbaa macsuum ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wixii rasuulka ka dambeeyey cismo ma laha khalad waa galaa gaf waa galaa ama ha yaraada ama ha weynaada laakiin khilaafkii saxaabada dhex maray iyo wixii ka dhashay oo dagaalo iyo manaha yani fitan ahaa in aan la sii dhexgelin baa ahlusunna waljamaca manhajkooda manaa saas weyaan ayb bal iskaba dhaafa yejuuzu waxaa bannaan calayhim saxaabada dushooda addunuubu dembiyadu dushooda way ku bannaan yihiin fi ljumlati guud ahaan guud ahaan waa dembaabi karaan dembi yar iyo dembi weynba macnaha yani waxaana laga wadaa yani aaxaadu saxaaba ma aha ijmacu saxaaba labaa kala jirta saxaabada dhan waxay isku waafaqaan ayadu ma khaldamo laakiin waxaa khaldama oo khalad noqon kara saxna noqon kara mid mid iyaga ka mida wixii kasoo fula abubakar wixii kasoo fula maalan cumar wixii kasoo fula yani waxa weya saxaabada kale ayna la qabin isagu ku ijtihaado khaladna waa noqon karaa saxna waa noqon karaa wahaakada saas wey maanaa ayib dembina waa ka dhici karaa wey maanaa bal yajuuzu calayhim waxaa ku banaan addunuubu dembiyadu waa ku banaan yihiin fi ljumlati guud ahaan walahum waxaa usugnaaday saxaabada min asawaabiqi acmaasha wanaagsanee horraysay xaggeeda waxaa uga sugnaaday asawaabiq hiya alacmaalu asaabiqa wey acmaal hore ay la yimaadeenoo khayr ah waalfadaa'ili wa min alfadaa'ili iyo fadliyada xaggooda waxaa uga sugnaaday maa shay yuujibu waajibinaya makfirata maa shay dhaafitaankii yasduru kasoo fulaya minhum xaggooda in sadara hadduu kasoo fulaba yacni fadaaishii khayrka ay leeyihiin iyo waxyaabaha horreeye ee wanaagay la yimaadeen xaggeeda waxaa uga sugnaaday waxyaale waajibinaya wixii kasoo fulay oo xumaan ah in loogu dhaafo oo waajibinaya xumaantoodii in la tirtiro macnaha maalan sawaabiqday la yimaadeen waynoo sheegi doonaa rumayntii ilaahay ay rumeeyeen nebiga isgarab taageen sal lla lay wasalam xoolahoodiiyo naftooday u bixiyeen dadaalkii badnaayay dhiibeen sawaabiqdii horay lahaayeen iyo fadaa'ishoodii yaa waxay waajibinaysaa wixii kasoo fulay oo khalada ah ilahay inuu dhaafo subxana wa tacala saas weyaan leanna addoonku hadduu wanaag hore lahaa oo aada u fara badan hal zallo ama khalad uu galo ilahay wuxuu ugu dhaafaa wanaagiisii badnaa lama ihdaariyo wanaaggii badnaaye uu lahaa macnaha saas weyaan bal lahum waxaa usugnaaday min asawaabiqi walahum waxaa usugnaaday min asawaabiqi acmaasha horaysay ee wan wanaagsan walfadaa'ili iyo fadaaisha xaggeeda waxaa uga sugnaaday maa yuujibu wax waajibinaya makfirata maa yasduru minhum wixii ka soo fula dhaafitaankiisa in sadara hadduu kaba soo fulaba hadday dhacdaba inuu dembi kasoo fulo wax dembigaa kasoo fulay ay sameeyeen wax waajibiya in la dhaafo bay leeyihiin oo sawaabiq iyo fadaa'il ah ayb xataa inahum ilaa inahum iyagu yukfaru loo dhaafi lahum iyaga asayi'aatu dembiyadoodaa loo dhaafi xumaanyaalkooda maa shay baa loo dhaafi laa yukfaru aan loo dhaafaynin liman bacdahum cidda ka dambaysa ha iyagu xaggooda dhaafidda sayi-aadka la dhaafo waxay ku leeyihiin waxayna cid kale ku lahayn ayib limaada lianna lahum waxaa u sugnaaday saxaabada min alxasanaati wanaagyaalka xaggooda allatii wanaagyaalkaasoo tamxuu tirtiraysa asayi'aati xumaanyaalka maa shay baa uga sugnaaday laysa aan u sugnaanin liman bacdahum cidda ka dambaysa xasanaadka ilaahay uu dunuubta ku dhaafo waxay ka leeyihiin ama ku leeyihiin wax aan iyaga ciddii ka dambaysay ayna lahayn xasana haddaad la timaado sayi'ada markaad gashana ilaahay subxaana wa tacaala xasanadaa inuu sayi'ada ku dhaafaa suurtagala waa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa soo ma ahayn xasanadu way tirtirtaa saas way macanaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wey xumaanyaalku yani wanaagyaalku xumaanyaalkay baabi'iyaan oy tiraan ilahay ku dhaafaa subxana wa tacala saas way macanaa ayib maalan waxaan soo marnay qisadii waxaan soo marnay xaaib soo mahayn xaaib qisadiisa waa inagii soo marnay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sirtiisa iyo ciidankii uu hogaaminayay sirtoodii oo inta la gudbiyo gaalo loo gudbiyo ma dembi yarba waa khiyaano weyn waay bal akbar khiyaano waay saa ay tahay ninkii saxaabiga aha ee arrinkaasi ka dhacay nebigu sal ly waslam wuxuu ku yidhi ahlulbeder buu ninkani ka qayb galay beder dadkeediina ilaahayga waa dhaafay waxoodii bal wuxuu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idin dembi dhaafaya marka maxaa lagu cafiyey waxaa lagu cafiyey sawaabiqdii uu lahaa kaanat lahu saabiqa ka qaybkalkii beder iyo khayrkiisii hore buu ilaahay subxaana wa tacaala ku cafiyey khaladkan weynna alla subxana wa tacala ugu dhaafay saas way macanaha marka sawaabiq fara badan oo saasoo kale leeyihi ninkii khalad ka dhacay wuxuu leeyahay intaasoo xasanaad oo aan la koobi karin buu leeyahy oo ilahay ugu dhaafaya subxana watacaala saas way manaa waqad habata waxaa sugnaaday biqowli rasuuli lahi sal lay sl nabiga hadalkiisa waxaa ku sugnaaday annahum iyagu khayru lquruuni qarniyada inay ugu khayr badan yihiin saxaabadu wa ana almudda mudka saca oo min axadihim mid iyaga ka mida ka ahaaday mud uu mid iyaga ka midii sadaqaystay wey macnaha mudku waa sacab la buuxiye wey macnaha wa ana almudda oo min axadihim mid iyaga ka mida ka ahaaday idaa tasadaqa hadduu sadaqaysto bihi isaga mudkaa hadduu sadaqaysto kaana wuxuu ahaanayaa mudkaasi afdala mid ka fadli badan min jabali uxudin buurta uxud oo dahaban dahab ah oo miman cid ka ahaaday bacdahum gadaashooda ah, mud uu nin saxaabigii sadaqaystay ma gaadhi karo buurta uxud oo dahaba nin sadaqaystay laakiin iyaga ka dambeeyey ma uu gaadhi karo waa xadiiskaan soo marnay rasuulka sal lay waslam marka khayrunnaasi qarni way xadiiska hore uu tilmaamayaan dad waxaa ugu khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga kuwa kusii xiga saasaa loo kala khayr badan yahy marka khayru nnaasi asxaabu rasuuli lahi sal lay waslam bacda arasuul ummadda waxaa ugu khayr badan saxaabatu rasuuli lahi sal lay waslam saas way maanaa ayib wuxuu yihi uma kadib iyagoo saa u fadli badan oo ummadda ugu khayr badan oo quruunta ugu khayr badan oo waxay la baxaan iyo khayrkay la yimaadaan aysan dadka kale ku gaadhi karin wax kastooy sameeyaanba ayadoo taasu ay jirto uma haddana idaa kaana hadduu ahaaday qad sadara mid uu kasoo fulay min axadihim midkood dembun hadduu dembi kasoo fulay fa wuxuu ahaanayaa qad taaba mid ka toobad keenay minhu dembigaa isaga soo suurtagal ma ha bal hum axaqu nnaasi bitawba dadka iyagaa ugu xaqnimo badan soo noqoshada ilahay loo soo noqdo subxana wa tacala waxaa laga yaaba midkood inuu khalad ka dhacay laakiin ilaahay uu usoo laabtay subxana wa tacala wtawbatu tahdimu maa qablaha tawbaddu waxay burburisaa ama tirtirtaa wixii ka horreeya dembi oo dhan taasi waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala aw amase ataa inuu la yimid bixasanaatin wanaagyaal oo tamxuuhu dembigaa isagaa tirtiraysa waataan iyadana soo marnay iyaduna waa suurtagal intaasoo dagaal buu nebiga u raacay hijradiibuu ka qayb galay xoolihiisiibuu bixiyey yani waxa weeyaan intaasoo khayr oo horuu lahaa hal dembi oo marka ka dhacay ama hal simbirax ama hal ilduufoo ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala xasanaadkiisiibuu ugu dhaafaya iyadana waa suurtagal aw amase ufira lahu waxaa loogu dhaafayaa saabiqatuhu yani tii sii horraysay horreeyey ow amase bishafaacati muxamedin muxamed shafaacadiisa loogu dhaafay sal lay sl nabiga shafaacadiisa alladii muxamedkaasoo hum iyagu axaqu nnaasi dadka ka ugu xaq badan ay yihiin bishafaacati shafaacadiisa ay ugu xaqnimo badan yihiin alladiinana kutubta qaar baa qoraysa saa maydin qoraya alladii maydin qoraya alladii baa sax alladiinana waa sax alladii nabigay unoqonaysa alladii muxamedkaasoo sal lay wasalam hum saxaabadu axaqu nnaasi ay yihiin dad kuwa ugu xaqnimo badan bishafaacati shafaacadiisa kuwa ugu xaqnimo badan ay yihiin yani cid hadduu nebigu u shafeecayo waxaa ugu mudan inuu u shafeeco saxaabadiisa iyo raggii la halgamay iyo raggii rumeeyey iyo raggii isgarab taagay iyagaa ugu xaqnimo badan marka waxaa laga yaabaa qaar xataa aan tawbad keenin xasanaadkoodii aan loogu dhaafin in shafaacada nebiga loogu dhaafo salawatu rabbi wasalaamu aleyh oo maalintii qiyaamada uu shafeeco macnaha o amase ibtuliya in lagu ibtilayaa suurtagal ah bibalaain balaayo in lagu ibtileeyo imtixaan fi dunya addunyada dhexdeeda balaayadaasoo kufira bihi loogu dhaafayo kufira bihi lagaga tirayo canhu xaggiisa dembigii lagaga qarinayo ilaahay ugu dhaafayo subxaana wa tacala tanina waxa weeyaan waxaa suurtagal ah in ilaahay subxaana wa tacaala adduunka intuu joogay uu imtixaan ku keenay xoolihiisa maalan naftiisaa la imtixaanay caruurtiisaa lagu imtixaanay imtixaankuna ruuxa mu'minkaa dembigiisuu tiraa oo ilahay wuu ugu dembi dhaafa subxana watacaala maalan waa kii xadiidka saxiixu ahaa buhaariy muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra wa abi saciidin alkhudri nebigu wuxuu yidhi sal lay slam yani mu'minka wax kastoo asiiba oo murug ah walbahaar ah dhib ah wixii dhibaatay adduunka ku qabsada ilahay subxaana wa tacaala dembigiisuu ku dhaafaa xataa qodaxda mudaysana ha noqoto bu nab sal lay slam qodax mudaysana ha noqotee hadday qodaxi muddo ilahay dembigiisu ku tiraya dembi baa loogu dhaafaya macnaha uu galay marka ibtila'aad baa laga yaabaa inuu ilahay adduunka ku keenay imtixaanaad inay ku yimaadeen kuwaa loogu dembi dhaafo intaasoo dhan baa suurtagal amarka xataa haddii la yidhahda saxaabada dembi bay lahaayeen dembiyadooda waxyaalo fara badanoo ilahay uu ku tirayaa jira xasanaadkoodii tawbadda shafaacada nebiga imtixaan ilahay uu adduunku imtixaanay waxyaalo badan baa ilahay ugu dhaafi karaa subxana wa tacala ayib faida kaana haddii uu ahaadaybu sheekhu yidhi haadaa kaasi fi dunuubi almuxaqaqati dunuubta la hubo haddii arrinkeedu saas yahay oo waxyaabo badanoo ilaahay ugu dhaafi karo ay jirto taasi hadday dunuubtii la hubay tahay fa kayfa sidee buu arrinku ahaan fa kayfa alumuuru arrimuhu say ahaadeen xaalkoodu see weye allatii umuuraha arrimahaasoo kaanuu ay ahayn saxaabadu fiiha dhexda mujtahidiina kuwa macnaha ku ijtihaaday oo dadaal un ka ahaa in asaabuu hadday asiibaan oo dadaalkooda ay xaqii la helaan oo xaqii ayna garab marin falahum waxaa u sugnaaday ajraani laba ajir baa usugnaaday wain akhta'uu hadday gafaanna falahum waxaa u sugnaaday ajrun waaxidun hal ajir baa usugnaaday waalkhaطa'u gafkuna maqfuurun mid la dhaafay wey gefkiina waa laga dhaafay leanna ijtihaad ehelna waa u yihiin inay ijtihaadaan hadday ijtihaadeen ilaahay dartiina ay ka ahaydna khaladka ilahay waa u dhaafay subxana watacaala rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa soo ma ahayn facaltu buu alla yidhi subxana watacala sida xadiiska saxiixa kuso arortay ilaah waxaanu halmaano ama gafna ha noo qabanin waan yeelay buu alla yidhi subxana watacala waa idinka yeelay marka gafkii ilahay waa dhaafay subxana watacala wixii gaf uga dhacay waa u dhaafay ijtihaadaadkoodii iyo dadaalkay sameeyeenna ilahay ajir buu ka siiyey ninkii ijtihaad iyo isaabo isku darsadayna laba ajir buu ilahay isugu daray subxana wa tacala marka arrimahay ku ijtihaadeen waa saas arrimihii dembi cad ee ka dhacay qaarkoodna ilaahay subxaana wa tacaala asbaab fara badan oo waxaa jirta keeni kara rabbi inuu ugu dambi dhaafo subxana wa tacala oo kuwaa faraha badan ee lasoo tiriyay maana ayib uma kadib buu sheekhu yidhi ana alqadra qadarka iyo qiyaasta alladii qadarkaasoo yunkaru la diidi la diidi karo min ficli bacdihim qaarkood ficilkiisa la diidi karaay oo min ficli bacdihim adheh qaarkood ficilkiisa ah qiyaasta la inkiri karo ama la diidi karo ama la qoonsan karo oo min ficli bacdihima qaarkood ficilkiisa ah qaliilun waa yaryahay nasrun aad buu u yaryahay makfuurun mid la dhaafay wey fii janbi fadaa'ili اlqawmi qowmka fadaa'ishooda iyo dheeraadyaalkooda dhinaciisa marka la dhigo wa maxaasinihim iyo wanaagyaalkooda markii la dhinac dhigo macnaa wuxuu ka wadaa ayagoo saasoo ijtihaad iyo dadaal ay ka ahayd nin loo dembi dhaafay hal ajir la siiyey iyo nin laba ajir laysugu daray u qaybsan yaa haddana markaad qiyaasta ragga ficilkooda qaar ka mida la inkiri karo ama wax laga sheegi karo qiyaastiisa markaad fiiriso aad buu u yaryahay xataa qaar ka mida ficilkay ku kaceen oo wax laga sheegi karaay waa yaryahay buu markii la garab dhigo fadaaishay lahaayeen iyo maxaasintay lahaayeen iyo wanaagay lahaayeen markii lay garab dhigo laysu miisaamaayo wax aad u yar buu noqonaya saas man maalan dagaalkii maalan yani macrakatu jamal buu ka qayb galay maalan ijtihaad daraaddii buu ka qayb galay imise xasano oo ka horraysay buu lahaa fadaa'il intee la og oo ka horraysay buu lahaa hadduu ka dambeeyey imise fadiilo oo kale oo ka dambaysay buu sameeyey saas way maanaa marka markii laysu miisaamo xasanaadkiisa iyo sayi-adan iyo ficilkan la inkirayo marka laysu miisaamo wax aan qiimo weyn lahadhanay buu noqonaya mana aad u yar buu noqonaya mana ayb uma kadib ina alqadra qiyaasta alladii qadarkaasoo yunkaru la inkiri min ficli bacdihim qaarkood ficilkiisa saxaabada qaarkood ficilkooda oo wixii laga inkiraya oo la diidaya oo la qoonsan karaayo qaliilun waa yarya nazrun nazrun muyuudin qoraya mise nadirun nazrun soo ma ha buu u wey annazru waa shayga yani aqalu qaliil waxaa kaloo iyadana yani la odhan karaa nadirun nadirun iyadana waa sax kutubta qaar baa qora waa isku macno imaanaya ayib maqfurun mid la dhaafay wey halkaana kutubta qaarkood waxay qorayaan maqmurun saas idin qoray mise maqfur maqfur bu idin qoraya ha maqmurna waa jirta maqfurun mid la dhaafay weeye qiyaastaasi ama dembigaasi waa mid la dhaafay fii janbi fadaa'ili alqawmi qowmka saxaabada ah fadaa'ishooda markii la dhinac dhigo wa maxaasinihim iyo wanaagyaalkooda markii la dhinac dhigo waa la dhaafayaa oo macnaha yani wax sugnaanaya ma aha maxaasintaasoo min aliimaani rumayn ah waata maxaasintay saxaabadu lahayn ridwaanullahi calayhim ee dembigoodu ilaahay uu ku dhaafayo subxaana wa tacala uusan la sugnaanayninba waxaa ka mid maxaasintaasoo min aliimaani rumayn ah billaahi alla la rumeeyo subxana wa tacala waa kow wa rasuulihi iyo rasuulkiisa la rumeeyey wljihaadi jihaad ah fii sabiilihi jidka ilahay oo lagu jihaado xoolo maal waxa ilahay oon dhan bay ku bixiyeen inay diinta ilahay kor yeelaan iyo kelimadiisa wlhijrati ah waxay xoolo iyo dhul iyo deegaan lahaayeen iyo qaraabay ka soo carareen ilahay dartii uga soo carareen oy uga qaxeen wnusrati hiilla ah ay u hiiliyeen rasuul alle iyo diinta ilahi subxana wa tacaala waalcilmi annaafici iyo cilmiga wax anfacayo oo cilmu lkitaabi wasunna ah waxyiga ilaahay soo dejiye rasuulka kusoo dejiyey yaa kasoo guuriyey oo ummaddan waxyiga soo gaadhsiiyey waxaa soo gaadhsiiye oo iyaga maah cilmi naafica oo shareecada fadiiladiisu ayagu u noqonaya leanna ayagaa ina soo gaadhsiiyey culimo waxay fadli lahaayeenna ayagaa uga horeeya wax alla wixii culimo kaleo dhan iyagay ka dambeeyaan marka walcilmi naafici ah iyo walcamali saalixi camal wanaagsan ah bal u fiirso waa iimaan waa jihaad waa hijradii waa hiiladii waa cilmigii naafica faafintiisii waa camalkii saalixa oo dadaalka diinta iyo ku camalfalkeeda iyo daacada iyo cibaadaadka ayagaa cid walba kaga horreeyay ridwaanulahi calayh saas way maanaa marka maxaasintaasoo dhan bay leeyihin intaasoo maxaasin iyo ka badan bay leeyihin wuxuu yihi sheekhu waman nadara ruuxii fiiriya fii siirati lqawmi qawmkaa saxaabada ah siiradoodii iyo dhaqankoodii ninkii fiiriya bicilmin si aqoon iyo cilmi ku jira ruuxii ku fiiriya wa basiiratin aragti ruuxii ku fiiriya wamaa mana allahu iyo wixii ilaahay uu ku galladaystay calayhim dushooda ninkii fiiriya bihi isaga oo min alfadaa'ili waa fadaa'il iyo dheeraadyaal ah ninkii arrimahaa fiiriya calima wuxuu ogaanayaa yaqiinan si dhab ah annahum iyagu khayrulkhalqi intuu ilaahay abuuray inay u khayr badan yihiin bacda alanbiyaai nebiyada kadib si dhab ah haddaad u dhuuxdo nimankaasi waxay qabteen iyo fadaaishay lahaayeen iyo maxaasinday guteen iyo waxa ay u qabteen muslimiinta guud ahaan ilaa qiyaami saaca imaan doona iyo waxay diinta ilahay u qabteen subxaana wa tacaala ninkii si dhab a ah u fiiriya oo cilmi iyo basiiro ku fiiriya wuxuu ogaanayaa nebiyadii ilaahay subxaana wa tacaala dad ka khayr badan inuusan imaanin iyaga bacda alambiyaa markii nebiyada laga reebo ilahay intuu abuuray inay ugu khayr badan yihiin saas maana yani waxay ka khayr badan yihiin nabiyullaahi muusa calayhi salaam yani dadkii atbaacdiisa ahaa way ka khayr badan yihiin nabiyullaahi ciisa calayhi salaam xawaariyiintiisii bay ka khayr badan yihin nebi kasta oo kuwaa ka horeeyey atbaacdiisii iyagaa ka khayr badan saas wey bacd alambiyaa ayagaa ugu khayr badan maxaa yeelay maxaasinta iyo fadaaisha ay guteen ummad ka horraysoo gudatay ma jirto xawaariyiintii ma gudanin nabiyullaahi muusa calayhi salaam nuqabadiisii ma gudanin yani nebi ka horreeyey dadkii raacay ma gudanin wixii ay guteen nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saxaabadiisu iyo kaalintii ay ka soo baxeen oo ummadda ay yani waxa weye u awdeen wuxuu yihi sheekhu marka laa kaana ma ahaanin oo lama helin walaa yakunu mana ahaan doono oo lama heli doono milahum iyagoo kale wax iyaga ka horreeyeyna ma jirin oo iyagoo kale ah horay uma dhicin wax iyagoo kale ana dib imaan maayo gadaal ka imaan maayo saas way macana ayaguu ku ekaa dad khayr badan gadaashooda waa imaan doonaan laakiin saxaabadii nebiga sal alay waslam marnaba lama gaadhi karo dad ka horreeyey oo aan rusul ahayn oo iyaga meeshii ay gaadheen gaadhayna ma jiro laa kaana ma lama helin oo laa kaana ma ahaanin walaa yakuunu mana ahaan doono mustaqbalka miluhum iyagoo kale wa annahum iyagu asafwatu wey asafwa waxaa kutusaya middaa iyada ah xadiiskaynu soo marnay inay ugu khayr badnaayeen dadka waxaa kutusaya khayru nnaasi qarnii uu nabig uri sal lay aslam uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum waxaa kaloo kutusaya aayaddii qur-aanka yani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billah ummad dadka loo soo saaraad ugu khayr badantihin bu nabi uri sal lay slam hadalkaasi iyuu u dhacayaa waxaan dhihi laha ayadda qur-aanka saasuu ilahi yidhi subxana wa tacala hadalkaasi marka ugu horeeya waxaa gelaya asxaabu rasulilah sl lay slam uma alummatu tabac lah ummadda iyagay raacsanta ayib maadaama ummadihii ilaahay uu soo saaray ay ugu khayr badnaayeen ummaddani ugu khayr badan tahay ummaddanna waxaa ugu khayr badan asxaabu rasuulilahi sal lay slam saasay ku noqonayaan yani bacda alambiyaai ummadaha kuwa ugu khayr badan saasay ku noqonayaan wa anahum iyagu saxaabadu asafwatu inay asafwatu wey waa yani dooranayaal wey dooranayaal ama xul wey labada dhigi karta asafwatu waa xul min quruuni hadihi lumma ummaddan qarniyaalkeeda ayaa ilaahay ka doortay oo ka xushay allatii ummaddaasoo hiya iyadu khayrulumami ummadaha ugu khayr badan ta ugu khayr badan ah wa akramuhaa ta ugu karaamo badan ah cala allahi ilahay dushiisa subxana wa tacala ummaddani ummadaha ugu karaamo badan tahay oo ugu khayr badan tahay ummaddana waxa ugu karaamo badan oo ugu khayr badan asxaabu rasuuli lahi sal lay waslam saas man xadii saxiixu ahaa uu rasulku uhi sal lay waslam dad baa duuli doona buu yihi nabiga sal lay slam ummadayda ka mid a ah. markaasaa waxaa la odhan doonaa hal fiikum man saxiba rasuula اllahi sal lay waslam cid nebiga la saaxiibtay idinka mid ma yahay haddii laga dhex helo waxay doonayeen baa loo furayaayo guushii baa la siinaya qolo kalea duuli doonta bu nabig sl lay sl markaasaa waxaa la odhanaya hal fiikum man saxiba man saxiba rasuula allahi sl lay waslam ma idinka mid yahay cid la saaxiibtay asxaabtii nebiga waa taabiciintii markaasay haa noqon jawaabtu waa loo furi dhulkii ay rabeen qolo kalea duuli doonto markaasaa la odhan doonaa ma idinla socdaa cid la saaxiibtay ciddii la saaxiibtay asxaabtii nabiga sal ly waslam waa atbaacu taabiciinta way haabay jawaabtu noqonaysaa waa loo furay buu nabigu ui salawatu rabbi wasalaamu aleyh saas way maana marka yani nebigu sal lay waslam waa kii lahaa yani annujuumu amanatu samaa xidiguhu samada ayay amano u yihiin oo ilaaliyaal u yihiin wa ana amiinu asxaabii asxaabtaydaan amiin u ahay asxaabtayduna ummadaydai amiin u tahay bu nabig sal lay waslam hadday xidigihii la waayo samadii waa mugdiyoobaysaa saxaabada nabiga hadii nebigana haddii la waayo saxaabadiisa dhibaatooyin aan jirin baa ka dhex dhici markii saxaabada nebiga la waayana ummaddii waxa weeye iftiinkeedii baa marka halisgalay wey macnaha marka saxaabada nebigu sal lay waslam waa umanaau lumma wey siduu rasulku tilmaamay salawatu rabbi waslamu aleyh marka khayru hadihi lumma weeye saxaabadu ridwan caleyh ayib halkaa marka saxaabadii buu kaga soo baxay nimankaa marka shiicada ah mabaadida ugu weynan ku kala gedisana waxaa ka mid ah masalatu saxaaba inaguna saxaabada karaamadaasaan u haynaa ayaguna asxaabu rasulilahi sal lay slam in wax laga sheego ayaa waxaa u ah wax ilahay loogu dhawaada subxaana wa tacala saas way maanaa masaajidooda iyo cibaadaadkooda iyo salaadahooda inay saxaabada lacnadaan waa waxay ilahay ugu dhawaanayaan caqiidadooda waaba noocaaba maanaa mabaadida waaweynaan ku kala gedisannahay ayay ka mid tahay innaga iyo shiicada maanaa ayb wuxuu leeyahay culimadu waxay yidhahdaan sida maala abu zurcat arazi alayhi raxmat اllah kana min aimati sunna wa min aimati xadiid wuxuu yidhi dacniga saxaabada nebiga la duro wax laga sheego wuxuu durid u yahay saxaabadii wuxuu rasuulka laftiisuu durid u yahay rasuulka laftiisa ayuu wax ka sheeg u yahay see u noqonayaa ninka sidiisaba waxaa lagu miisaamaa saaxiibadii ninkas dad xunxun ay saaxiibo u yihiin haddii lu yidhahdo war saaxiibadaa waa xunxun yihiin adiga laftaada waa lagu duray waxbaa lagaa sheegay haddii saxaabadii nebiga ay wax ka sheegeen nebi moxamed oo ilaahay uu u dooray iyaga oo saaxiibo ka dhigtay oo la noolaa yay wax ka sheeg ku tahay talabaad diintii ilaahayna subxaana wa tacaala meel kaga dhac bay ku tahayoo cidda diinta inoo soo guurisay oo rasuulka inooga keentay waa saxaabada haddii iyagii ay noqdaan dad wax laga sheego oo dhacnisan oo duran oo aan yani cadaalad lahayn diintii o dhan baa meesha ka baxaysa saas way maanaa diintii oo dhan ayaa beenta ka baxaysa ta saddexaad ummadda islaamka oo dhan bay meel kaga dhac ku tahay meel kaga dhac ku tahayo haddii ummadda awalkeedii nebiga la saaxiibtay la yidhaahdo dad ma ahayn oo wax khayr daran bay ahaayeen kuwa ka dambeeyana soo uun yani waxa weeye kuwii hore un lamid maaha wey kuwii ugu roonaaba hadday saas yihiin inta kaleetana waa la mid wa marka intaasoo lawaasim oo wada baail oo balaaye ah baa ka dhalanaysa in saxaabada nabiga sal lay waslam yani wax laga sheego saas wey ilahay baa taskiyeeyey subxana wa tacaala maadaama ilahay taskiyeeyey waa in la taskiyeeyo sidaas macnaa wax lagaga aamusa wey ayb wamin usuuli ahli sunati wljamaca wamin usuuli ahli sunna ahlu usuushooda waxaa ka mid a atasdiiq rumayn bikaraamaati wliya awliyada karaamadooda la rumeeyo iyo wamaa shayga yujri llahu ilaahay uu socodsiinayo calaa aydiihim gacmahooda iyaga sabab uu uga dhigo macnaha oo min khawaariqi alcaadaati caadooyinka khilaafkooda ah waxyaalaha bini aadamku caadaysteen wax sheexa ama qararhiya ama dilaaciya ama khilaafsan ah. ah wax bini aadamku yaqaaneen wax ka gedisan yaa waxaa la imaanaya dad ilaahay awliyadiisa weli wa waynagii soo marnay oo weli waxaa la yidhaahdaa aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun wy dadka iimaan iyo alla kacabsi isku darsaday baa horta awliye ah karaamaadkana waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaba uu ku maamuuso awliyadiisa isagoo ku xoojinaya ugu gargaaraya ku garab istaagaya oo waxyaaba bini aadamku waxyaalihii caaday ay caadaysteen ay yaqaaneen ka gedisan ah saas way macanaha yani marka waxyaabaha noocaasoo kale ah karaamaat lwliya baa la yidhaahdaa wayna sugan tahay qur-aankaa inoo sheegay karaamaat lwliya qaar ka mid a ah tilmaamay sida maalan yani waxa weya nimankii asxaabulkahfiga ah ee suuratulkahfi ilahi ka warramay nimankii dhalinyarada ah ee godka intay galeen godka dhex jiifay saddex boqol iyo sagaal sano soo mahayn a iyay godka dhex jiifeen waxbana mayna cunin waxbana mayna cabin ayb waxaa ka mid a maala maryam bint cimraan ciise hooyadii nebi ciise calayhi salaam hooyadii waa tii ilaahay subxaana wa tacala markay fooshu qabatay ku yidhi wahuzii ilayki bijidci nakla tusaaqit calayki rutaban janiya waa yani waxa way min karaamaati lawliya bay ka mid tahay waxaa ka mid a axaadiista nebiga waxaa ku sugan sal lla slam laba saxaabiy oo la yidhahdo cabaad ibnu bashiir iyo usayd ibnu xudayr ayaa habeen iyagoo wada socda baa hortooda waxaa socda iftiin ilays markay kala tageen baa ilayskii intuu qaybsamay buu midna kan raacay midna kan raacay waa la wada arkaya wax faynuus ay wataanna ma jirto min karaamaati lawliya bay ka mid tahay waxaa ka mid a usayd ibnu xudayr saxaabiga la yidhahdo isagoo qur-aanka akrinaya waa tii daruurta kusoo degtay oo faraskii sii diday xadiiskii saxiixa ah hadihi min karaamaati lawliya marka karaamaatu lwliya qur'aankuna waa sugay axaadiista nabiguna waa sugtay salawatu rabbi wasalaamu aleyh ayib waxyaala marka wixii ibnu aadamku yaqaanay ka baxsan wey yani caadadoodii khilaafsan wey ilahi subxaana wa tacaala marka awliyadiisa ayuu isku garab taagaa ayib wuxuuna yidhi marka atadiiqu rumayn ayaa ka mid a ah ahlusunaha yani waxa weeyaan yani usuushooda rumayn la rumeeyo bikaraamaati lwliyaa awliyada karaamadooda la rumeeyo iyo wamaa yujri lahu wuxuu ilaahay socodsiinayo calaa aydiihim gacmahooda dushooda oo min khawaariqi alcaadaati caadooyinka jeexidooda jebintooda macna caadadii wixii binu aadamku caadaystay in la dilaaciyo oo wax khilaafsan oo ka gedisan ruuxa uu la yimaado saasa manaa khaariq alcaadaadka la yidhahda ayib fii anwaaci lculuumi culumta noocyadeedana ay kula yimaadaan taasoo khawaariqdaasoo fii anwaaci lculuumi culumta noocyadeeda kala gedisan ah waalmukaashafaati iyo isufaydidda wax laysu faydo wax laystuso wa anwaaci alqudrati iyo qudrada noocyadeeda awoodda noocyadeeda kala gedisan iyo wata'hiiraati saamaynta shayga la saameeyo noocyadiisa kala gedisan macnaha wuxuu ina yidhi khawaariqulcaadaadka awliyada ilaahay uu ku garab istaago uu siiyaay waxay noqotaa marmar waxay gashaa culumta noocyadeeda kala gedisan maalan yani ilaahay ruuxa wuxuu u furayaa cilmi cilmi buu nooc cilmiga ka midu u furayaa oo khaariqa ah oo bini aadamku uusan aqoon jirin adduunyadii baa maalan wax looga furaya maalan ama cilmigii diintaa waxaa looga furayaa wax aad iyo aad hariib u ah yuu ilahay uga furaya subxana wa tacaala ama waxyaabo kaluba ilahay daalicsiinaya subxana wa tacala wuxuu miaal uga dhigay sheekh ibnu cuthaymiin middaa iyada ah abubakr sidiiq radia allahu canhu wuxuu leeyahay ayaa sida muwaa kusoo aroortay in la hubsado u bahan ya muwaa waxaa ku jira xadiis badan oo sugnayn balaaad iyo xadiis sugnayn baa ku taal wuxuu leeyahay muwaa malig waxaa kusoo arooray ahar muujinaya abubakr sidiiq in loo muujiyey oo la tusay xaaskiisu ilmaha ay uurka ku sido inuu wiil yahay iyo inuu gabadh yahay waa la tusay sidiiq in loo muujiyey oo la tusay xaaskiisu ilmaha ay uurka ku sido inuu wiil yahay iyo inuu gabadh yahay waa la tusay buu leeyahy afar noocaasa ayuu muwaaa ku arooray marka waa culuum waa nooc cilmiga ka mid oo ah ilaahay uu tusay subxana wa tacala bay ka mid tahay mukaashafaadkuna waxa weeyaan wax ibni aadamku uusan ishiisuna arkaynin ama dhegtiisu ayna maqlaynin sida caadada ah in ilaahay gaarsiiyo subxana wa tacala taana waxaa tusaale looga dhigaa qisadii cumar ibn khataab radi allahu canhu qisadii cumar saariyat aljamal yani saariya nin la yidhaahdo oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidamada oo ciidamadii ciraaq ku duulay kamid mid ahaa baa cumar ibn khataab radi allahu canhu maalin isagoo mimbarka ka khudbaynayo khudbadii jamca khudbaynaya ba wuxuu yihi ya saariyat ya saariyat aljabal ya saariyat aljabal war saariyo xagga buurta war saariyo xagga buurta waa la yaabay cumar dadkii baa weydiiyey waa agga buurta ubax war agga buurta ubax baa lahaa buui cumar xaggee joogaa marka madiinu joogaa wax ka khudbaynaya saariye uu leeyahay war buurta dhankeeda ciidanka u duuna wuxuu joogaa ciraaq buu joogaa cumar see buu ku ogaaday marka saariye wuxuu leeyahay hadalkii cumar baan maqlay markaasaan ciidankii intaan leexiyey baan buurta salka u saaray bui ciidamadii markaa ku yimidna way iska celiyeen u fiirsa madiina laga hadlaya telefoon maaha telefoon laguma hadlayo idaacadna laguma hadlayo ma jirta waxaaso dhan madiinu cumar ka hadlaya ciraaqna waa laga maqlaya madiinuu taagan yahay ciraaq ciidanka joogana waa arkaa ninka yihahda cumar bin khataab radi allahu canhu mukaashafaad baa la yidhahda ilahay baa u fayday subxana wa tacala leanna ilahay awood buu leeyahay subxana wa tacala saas maana qisadu waxaa laleeyahay sanadkeedu waa xasan sanadkeedu waa xasan baa laleeyahay waxaa soo arooriyay kutubta siirada ayaa soo arooriyay maana marka mukaashafaadka nooc ka mida way waa midda suufiyadu ay ku xadgudbeen oo dheheen xataa carshigaaba naloo faydayba oo carshigaan daalacanay macnaha wlmukaashafaati iyadana taasaa macnaha miaal u ah anwaacu lqudrati wata'hiir iyadana waxaa miaal iyadana looga dhigaa tii hadda aan sheegayn oo maryama binti cimraan maryama binti cimraan ilaahi subxana watacaala geedkii timirta ahaa ruux buu ku yidhi waa haweeney fool baa haysa tacbaan weeye haddana waxaa la yidhi geedda ruux nooc min alqudra watatiiru ilahi subxana watacala geediiba ruxda timir baa usoo daasay waxaa ka mid a ah oo kaga sii xeel dheerba midka isaga masalka uu qur-aanku sheegay nabiy llaahi calayhi salaam islaantii macnaha yani yeman xukumi jirtay markii macnaha waxa weye carshigeedii yaa ii keenay uu yihi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuka miyu ah intayna ishaadu kuuba soo laabaninba anaa keeni soo nooc min alqudra ma ah kan cilmigu agtiisa yahaye hadalkaale yaman buu doonaya inuu carshiga ka soo qaado xagee buu keenayaa wuxuu keenayaa sham buu keenaya waa masaafo aada u fog haddana wuxuu leey ilbiriksi baan ku keeni waa qudro iyo awood ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala oo qudrada bini aadamka lagu yaqaano aan ahayn qudrada macnaha makhluuqaad badan lagu yaqaano maaha way ka baxsan tahay marka waa nooc kamida karaamaadka awliyada ilahay uu siiya subxana watacala baa tusaale looga dhigi karaa macana marka noocyadaa kala gedisan midkay dooniba ha ahaatee khaariqulcaadaadku waa karaamaadka awliyada oo ilahay baa subxana watacala awliyadiisa ku karaameeya ayb khawaariqdaas fii anwaaci lculuumi culumta noocyadeeda kala duwan ah walmukaashafaat iyo waxyaabaha ruuxa loo faydo oo yani asturkii isaga iyo udhexeeyey shaygaasi la faydo oo la tuso wa anwaaci lqudrati awooda noocyadeeda iyo wata'tiiraati saamaynta shayga la saameeyo noocyadiisa kala gedisan ah wاlma'huuru waxa laga soo guuriye oo la rumeeyo xagga hore ku casanta wtasdiiqu rumayn ayaa ka mida ahlusuna waljamaca usuushooda bilma'huuri la rumeeyo wixii lasoo guuriyey can saalifi lumami ummadihii hore waxa laga soo guuriyey fii suurati lkahfina kuu kusoo guuriyey waayriha iyo suurat kahfi ayrkeedba maala suuratlkahfi maxaa kusoo arooray qisadii asxaabu lkahfi soo maha akhirkeedana waxaa kusoo arooray ninki dulqarnayn iyadana qisadiisa ilahi subxaana watacaala awooda uu siiyey mashriq iyo maqriba dhulkiibu isu maray iyaduna waxay kamid tahay karaamatulawliya wey qudra wey ilahi subxana watacala awood uu siiyey wey manaa saas weya wacan iyo suuratlkahfi kayrkeedba iyo wacan sadri hadihi lumma iyo waxyaabaha kasoo uroray laga soo guuriye can sadri hadihi lumma ummadan yani qaybteedii hore oo min asaxaabati ah wataabiciina ah wasaa'iri firaqi lumma ummadda kooxaheeda kale wahiya yani karaamaadkaasina mawjuudatun mid joogaysa weye fiihaa ummadda dhexdeeda ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro karaamaadka awliyada marka waxaa inkiray nimanka la yidhahdo khawaarijta oo waxay yidhahdeen haddii awliyada karaamo loo sugo mucjisadii rusushay u ekaanayso rasuulkii iyo weligii baaban la kala garanaynin bay dheh waxaa lagaga jawaabay rasuulku wuxuu weligu rasuulnimo ma sheeganayo intaasaaba ku filanba farqiga udhexey waa intaa weligu rasuulnimo ma sheeganin hadduu rasuulnimo sheegtana waaba kadaaba weli ma ah yaa imaa inuusan rasuulnimo sheeganin yaa imaa inuu weliwinimada waayo marka weli iyo rasuul marnaba isuma ekaan karaan marka khawaarijtaa diidda iyo caqlaaniyiinta iyo muctazilada qolada caqliga macnaha waxa way u taxakumtaa diidda qolana way ku xadgudbeenoo nimanka suufiyada la yidhahdo iyaguna dhanka kale uga baxeen oo dhan kale ka istaageenoo yani saaxiriinta iyo qolada yani falfalowga iyo qolada jinka la shaqaysta iyo waxyaale mushacwadaad iyo sixir ah bay dadkii iyaguna karaamaatulawliya uga dhigeen oo ninaan diinba lahayn laga yaaba inuusan tukanaynin laga yaaba inuusan diin aqoonin yaa waxyaabo uu jinku u sakhirayuu samaynayaa markaasaa waxaa la odhanayaa waa weli ilaah waa lagu dabafaylaya taasina waxa weeye waa suufiyadu dhanka kale arrinta uga baxeen ahlu sunna marka karaamaadkay sugayaan waxa weye bal horta ruuxan karaamaadku ka muuqanayaan waa in miisaanka iyo kitaabka iyo sunada la saaro waa midda koobaad midda labaad karaamada la siiyey oo rabbi ku maamuusay subxaana wa tacaala markuu saa u hagaagsan yahay wixii la siiyo oo khaariqulcaada ah waa karaamo ilahay uu ku qadarinayo subxana wa tacaala xaqa uu watana isku garab taagayo oo lagu xoojinayo laakiin marba hadduu kitaabka ka yani uu dariiqadii toosnayd uu garab marsan yahay wuxuu la yimaaday ee lala yaaba ee dadku ay cajiibsadeen manaa khaariqulcaadaad ah ma aha karaamaatu lawliyae waxa weeyaan waa mushacwidiinta iyo shayaaiinta talbiisaadkooda w man isku mid marka maaha ayb in ay ilaa qiyaamu saaca ay jiri doonto waxaa la yidhahda karaamaat lawliyaa siduu sheekuba inoo sheegay waxaa daliilu ah dajaal markuu yimaado dajaal oo isaga laftiisu waxyaaba mucjizaad oo cajiib muujin doonaa haddana maca dalika waa gaal waa gaal dajaal markuu yimaado nin dhalinyaro ah oo muslim ah mu'min ah baa isu soo taagi doona markaasuu odhan doonaa beenaalaa tahay ninkii nebigu noo sheegay baadna tahay markaasuu qabanayaa laba qaybood buu u kala goynayaa markaasuu haddana noolaynaya wuxuu odhanayaa inaan ilaah ahay waxaa markhaati u ah ninkii wakaa aan dilay haddana aan soo nooleeyey markuu soo nooleeyo ilahay baa nooleeyey ficlan lakin waa lagu imtixaanaya markaasuu wuxuu odhanayaa bedelkuu ka sugahayay war hadda ma i rumayn waanigaa ku dilo kusoo nooleeye maya haddaan hubaa buu dhihi inaad tahay beenaalihii nebigu noo sheegay sal alay haddaan xaqiiqa hayaa buu odhanaya leanna wuxuu hayaa inuu dili doono nin noocaas astaamihiis dhan buu nabigu sheegay sal lay waslam ninkii isaga habuu isku dayayaa mar labaad inuu dilo ma awoodi karo markii hore wuu dilay mar labaad buu isku dayayaa inuu dilo awood umale inuu dilo waa karaamo soo maa waa min karaamaati lawliya waa ilahay baa ku karaamaynaya subxaana watacaala saas mana marka waa dajaal aakhiru zamaanku imaan doona marka qiyaamadu soo dhowdahay wey ilaa qiyaamadu ay soo dhawaato karaamaadka awliyadu weligood waa jirayaan marka saas mana laakiin waa in la iska hubsado ninku inuu weli yahay ninku inuu weli yahay biyuhu dul maray iyo hawadaasuu buubay iyo yani waxa weye wuxuu kasoo warramay yani kacbaduu kasoo warramay iyo kacbaduu kusoo tukaday iyo waxaa sheekadaasoo dhan ka bax waxbuu sheegay oo la arkay iyo waxaasoo dhan ka bax waa inaad miisaanka saarto oo kitaabka ilahay iyo sunada ma ku dhaqma mise kuma dhaqmo ma yaqaana mise ma yaqaano hadduu ku dhaqmo karaamaad ilahay sii waya subxana watacala saas weyaan uma kadib buu yidhi min ariiqati ahli sunna waljamaca ahlusun iyo ahlu sunnaha yani jamaacada iyo sunnada ehelkeedu waxaa ka mida dariiqadooda iyo jidkooda itibaacu aathaari rasulilahi sal lay sl nabiga aahaartiisa raacitaankeeda baatinan hoos iyo wadaahiran korba si qarsoodi ah iyo si muuqataba baatinanta wuxuu ka wadaa qalbiga inaad ka raacdo daahirkana xubnaha muuqda inaad ka raacdo xubnahaagana inay uhogaansamaan qalbigaaguna inay uhoggaansamo waitibaacu sabiili saabiqiina kuwii horeeyey jidkoodoo la raaco alwaliina ee horeeyey saabiqiin kuwii hormaray alawaliina ee horeeyey oo min almuhaajiriina ah walansaari ah yani waxa wey kuwaas oo jidkooda la raaco macnaheedu waxa weye aasaarta nebigoo la raaco iyo muhaajiriintii ansaartii horeeyey iyagana jidkooda in la raaco oo macnuhu keliya ma aha kitaabka iyo sunada raacitaankooda kitaabka iyo sunada raacitaankooda waxaa ka mid ah saxaabadii iyo salafkii raacitaankooda mid ka mida ah, wmana saasweyaan ijmacoodii waxay isku waafaqaan waitibaacu wasiyati rasuli lah sl lay wasalam waxaa kaloo ka mid a ah dariiqadooda itibaacu wasiyati rasuli lah sl lay sl nabiga dardaarankiisii oo la raaco xaysu qaala meeshuu yidhi nabigu sl lay waslam calaykum laazima bisunnatii sunadayda laazima wa sunati alkhulafaa'i xadiidka cirbaad ibnu sariya ay ahlu sunanka iyo axmed ay soo saareen bisanadin saxiix calaykum laazima bisunnatii sunadayda jidkayga laazima wa sunati alkhulafaa'i khulafada jidkoodiina laazima alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee hanuuninayay dadka min bacdii aniga gadaashayda tamasakuu qabsada bihaa iyada sunnadaas tayda iyo ta khulafaau raashidiin ku dhaga wa cabduu qaniina calayhaa dusheeda binnawaajidi geesdambeedyada ku qaniina waxaa laga madaa geesdambeedyada ku qaniina waxaa laga wadaa shayga haddaad haddaad ilkaha yani qaybtooda hore foolosha iyo haddaad ku qaniinto si fudud baa lagaaga bixin karaa ama si fudud baad u tufi kartaa laakiin shayga haddaad gawska dambe dhigto ood gawska dambe ku hayso si fudud kaaga soo bixi maayo saas man saasaa laga wadaa caduu calayha binawaajid yani aada ugu ugu adkaado meesha ugu dambaysa dhiga way macnaha ayb wa iyaakum iska jira iyaakum waxaan u kala digayaa idinka iyo wamuxdathaati lumuuri arrimaha kuwooda dib laga keenay umuurtaasi waa umuur diin diinta arimaheeda dib ka imaan doona yani waxyaalaha diin laga dhigi doono ee dib laga keeni doono umuur diin inay tahay waxaa kutusaya xadiiskii nabiga sal lay slam uu dhihi jiray antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii arrimihiina adduunyaa idinkaa u aqoon badan bu nabig sal lay slam ah. waxa aan dib wixii laga keeno uu bidcada noqonayo waa wixii diin laga dhigay wy laakiin wixii adduunyaa bidca ma noqdo wixii adduunyaa bidca ma gasho luqa ahaan bidca waa la iska dhigi karaa laakiin adduunyadu tii maalinkii nabiga joogtay sal alay wasalam iyo mid walba bini aadamku uu gaadhaba bidca ma ahee iyadu waa ka baxsantay taa inagaa laynoo daayay horumarinteeda yani waxa wey taqadumkeeda inagaa laynoo daayay laakiin midda aynaan waxba ku dari karin waxba ku siyaadin karin waxba aynaan kusoo biirin karin waa arrimaha diinta wey wixii diin laga dhigay dib ka yimaada iska jira wey manaa wa iyaakum iska jira idinka iyo wamuxdathaati lumuur yani arimaha dib ka imaan doona idinkaan u kala digaya iska jira wey maxaa yele faina kula bidcatin shay kasta oo cusubiyo dib laga keeno diin laga dhigaayo dalaalatun baadi wey nabig sal lay slam yani bidcada iyo muxdasadu waa isku mid albidca waa shayga mukhtaraca shayga la bilowdo wey macnaha muxdasaduna waa shayga dib laga keeno ee lasoo darisiye macnaha marka bidco walba waa baadi bu nabig sal lay slam riwaayada kale waa tii ahayd bidca yani eh, baadi walbana naarta dhexeeda ahaatay bu nabig sal lay slam saas weyaan xadiisku marka wuxuu muujinayaa dariiqadii nabiga sal alay wasalam iyo dariiqadii saxaabada iyo taabiciinta salafka dariiqadiisii wixii ka leexsanay inuu yahay dariiqu lbidca bidcaduna aynan qaybsamin oo mid wanaagsan aynan lahayne kulligeed inay wada baadi tahay waa xadiiska nabiga sal lay kull waxaa la yidhahdaa min alfaadi alcumuum bay ka mid tahay washumuul kulladu kama huwa muqararu fi usuuli fiqh kull haddii la yidhahdo waxba kama tegin ninkii yidhahda marka bidcadu way qaybsantaa hadalkii nebiguu khilaafay sal lay slam yani nebiguna wuxuu leeyahy bidco oo dhan waa baadi isaguna wuxuu leeyahy maya bidco wanaagsan baa jirta marka waa mukhaalafa liqawli rasuli lah sal lay slam wax bidco diineed ah oo wanaagsani ma jirto wax kasta oo diin oo bidca ah yani waxa weeyaan yani waa baadi wey siduu nabigu noo sal lay slam wayaclamuuna waxay ogyihin ahlu ana asbaqa alkalaami hadalka ugu run badani kalaamullahi hadalka ilahi inuu yahay وkhayr اhadyi hanuunka ugu khayr badanna hadyu muxamadi sl lay sm muxamed hanuunkiisa in dariiqada ugu fiicanna inay dariiqadii nabiga tahay sl lay slam hadalka ugu run badanna inuu hadalka ilahay saas man waxaa laga wadaa hadalka ilahay maadaama uu hadallada ugu run badanye de hadalkiisa haddaad haysato cid kale hadalkiisa waxba ku fali maysa hadal ilahay iyo hadal cid kale hadduu isqabtana hadalka cid kale oo dhan beeni waa ka suurowdaa laakin hadalka ilahi subxana wa tacala beeni kama suurowda saas man dariiqadii nebiguna sal alay wasalam dariiqooyinka jiray ugu hanuun badan tahay maxaa yeele dariiqo kale oo dhan khalad waa ka suuroobaa allahuma dariiqadii nabiga mooye salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka khayru lhadyi hadyu muxamedin wey sal lay wasalam ayib wa yuairuuna waxay hormarinaya yani dariiqadaasi ma kala gedisna caqaa'ida cibaadaadka ha ku saabsanaato akhlaaqda ha ku saabsanaato mucaamalaadka ha ku saabsanaato nolosha qaybeeda kala gedisan noocay dooniba ha kaga saysanaatee dariiqadii nebiga wax dhaamaayo ma uu jiro bal wax lamidii ma jiro ayb wayu'iruuna way doorayaan ahlu sunnuhu kalaamallahi ilaahay hadalkiisay doorayaan calaa hayrihi ayrkiibay ka doorayaanoo ka hormarinayaan yu'iruuna way hormarinayaan kalaamallahi hadalka ilaahay calaa hayrihi hadalkaa ilaahay wixii aan ahayn bay ka hormarinayaan hadalkaa ilahay hayrkii waa waxaan ahayn wy manaa yay ka hormarinayaan oo min kalaami asnaafi nnaasi dadka hadaladiisa dadka noocyadooda kala duwan hadaladooda ah yani hadallada dadka noocuu dooniba dadkaasi ha ahaadaani waxay ka hormarinayaan hadalkaa isaga ah yay hadalka ilahay bay hormarinayaanoo hadalka dadka ka hormarinayaan saas way macanaha wa yu'iruuna way hormarinayaan kalaam allah calaa hayrihi kalaamkaa hayrkii bay ka hormarinayaan oo min kalaami asnaafi annaasi dadka noocyihiisa kala duwan hadalkiisa hadduu culimo yahay hadduu madax yahay hadduu macnaha waxa wey taajir yahay hadduu sharaf leeyahay wax alla wuxuu doonayaan asnaafu naas saas way macnaha wayuqadimuuna way hormarinayaan ahlu hadiya muxamedin sal lay sl nabiga dariiqadiisii hanuunkiisii ayay ka hormarinayaan calaa hadyi kulli axadin cid walba dariiqadiisa iyo hanuunkiisa cid walba dariiqadiisa iyo jidkiisa waxaa kala horeeya dariiqadii nebiga salawatu rabbi wasalam aleyh taasaa la horeysa hormarinaya way manaa macnaha haddii ay isqabtaan hadalka nebigu sal lay waslam oo lagu yidhahda nebi maxamed baa saayidi hadduu ruux ku dhaho ruuxna ku yidhaahdo ma ahe waxaa yidhi abubakr sidiiq baa sidaas yidhi koodeen hormarinaynaa marka rasuul alahi sal lay waslam ayib abubakr sidiiq hadduu sidaa yahay oo hadalkiisa aan la garab dhigi karin hadalka nabiga sal lay waslam cid ka dambaysay abubakr sidiiqna waa kasii xag jirta cumar baa kasii xag jira cusmaan baa kasii xag jira cali baa kasii xag jira a'imada waaweyn baa kasii xag jira shaafici iyo abu xaniifa iyo malik iyo axmed iyo nin culimo maanta joogaa kasii xag jira saasay macnaha nin culimo maanta jooga ama shalay joogay baa kasii xag jira hadalka nabiga sal alay wasalam wax kafad la fuuli kara ma jiro saasay macnaha ahlusunna waljamaaca hadalka nebiga hadal ulama sinaa in marka loo tacasubo cid kale hadalkii oo rasuulkiibaa sidaa yidhi iyadoo lagu hayo aad tidhahda maya sheekhaygaa saa yidhi maya dariiqadaan soo gaadhnay baa saa ahay maya aad ka soo gaadh bay noo ahaydoo waalidkoo saa sameeyaan arki jirnay awiyadanaa saan ku arki jirnay waxa weeyaan laysa min ariiqati ahlisuna waljamaca saas man waljamaca usuushooda way khilaafsan tahay walidaa sidaa dara walihaadaa sidaa daraaddeed ba sumuu waxaa lagu magacaabay ahla alkitaabi wasunnati baa lagu magacaabay ahlulkitaab limaada liannahum yattabicuuna kitaab allahi wey wa ahlusunna maxaa loogu magacaabay liannahum yattabicuuna sunata nabiy sal lla alay wasalam labadaa magac bay leeyihin wasumu waxaa kaloo lagu magacaabay ahla aljamacati baa lagu magacaabay ahlujamacana waa la yidhahda limaada liana aljamacata macnaheedu waxa wey hiy alijtimaacu waa kulmid wa diduhaa didkeeduna alfurqatu waa qaybsamid tafaruq iyo kala taga diinta lagu kala tago ayaa kasoo horjeeda ijtimaaca marka ahlu ijtimaacna waa la yidhahdaa limaada lanahum ijtamacuu calaa sunati rasuli lahi sal lay slam waxay isku waafaqeen ku kulmeen sunadii nebiga dusheeda salawatu rabbi waslamu aleyh sideedaba haddii sunada la raaco kitaabkiiyo sunada la raaco laysma khilaafayo laakiin khilaafkiiyo tafaruqu wuxuu imaanayaa markii laga jeedsado laga leexdo sunada iyo kitaabka markii laga leexdo markaasuu tafaruqu imaanaya manaa ayib liana aljamacata hiy alijtimaacu wey wa didkeeduna macnaha kasoo horjeedana alfurqatu wey waa kala jabid iyo iskhilaaf wey wain kaana haba ahaado lafduljamaacati jamaacada lafdigeedu weerdhaa jamaacada la yidhahdo qad saara haba ahaado mid ahaaday isman magac linafsi lqawmi dadka naftooduba magac u yahay almujtamiciina ee kulmay dadka sunnada ku kulmay buu ijtimaacu magac u yahay kelimatlijtimaac buu doonayaa inuu laba macno kugu sheego macno waa macnaheeda xagga luqada macnana waa macnaheeda isticmaalkay u isticmaalaan maqaamkan oo kaleeto ay culimada sunadu u isticmaalaan alijtimaac macnihiisa aljamaaca waxaa la yidhaahdaa bimacna alijtimaac bale xagga luqada oo kulmid baa la dhahaa horta waa macnaha hore inoo sheegay laakiin aljamaaca macnaha aslaan luqada ha u lahaatee oo kulmidda ah haddana gadaal dambe waxaaba loo isticmaalo magac looga dhigay dadkii kulmayey saas manaa maalan innaga markaan masaajidka isugu nimaadno isu-imaadkeennu waxaa la yidhahdaa ijtimac soo maa bimacna ijtima isu-imaadka ficilkaan samaynayno waa la dhacaa inaga lafteediinba inaga lafteennana magac waa laynooga dhigi karaayo aljamaaca bimacnaa kooxdii kulantayna magac baa looga dhigi karaa saas man manaa saasuu ka wadaa wain kaana lafdu ljamacati weedha jamaaca la yidhahda qad saara haba ahaado isman magac mid ahaaday linafsi lqawmi dadka laftoodii wuu magac u noqday almujtamiciina ee kulmay sunada dadkii ku kulmay والاجtimaacu ijtimaac iyo kulankiiyo iswaafaqidu huwa isagu alأصl الثaaliث waa asalka saddexaad alladii asalkaasoo yuctamadu calayhi la cuskado fi lcilmi wاddiini diinta iyo cilmiga dhexdeeda la cuskado waa asalka saddexaad ijtimaaca waa ijmac wey macnaha ijmaaca laysku waafaqo mas'alada xukumkeeda laysku waafaqo waa inagii soo marnayo yani adilada sharciga ee diinta laga qaato cilmiga iyo diinta laga qaato iyo masaa-isha waa kitaabka ilaahay sunada nabiga sal lay waslam masdarka saddexaad wuxuu yahay alijmac soo ma saas maana ijmaca ummadda taasuu marka hadlaya wاlijtimaacu huwa alaslu thaalitث waa asalka saddexaad alladii asalkaasoo yuctamadu calayhi la cuskado fi lcilmi wاdiini diinka iyo cilmiga dhexdiisa wahum ahlu sunnuhu yazinuuna way miisaamayaan bihadihi اlusuuli halaaثati saddexdaa asal ayaa waxay ku miisaamayaan jamiica maa calayhi الnaasu waxay dadku ku dul sugan yihiin oo dhan waxay dadku haystaan oo dhan oo min aqwaalin hadalla ah wa acmaalin camalyaal ah baadinatin oo qarsoon aw daahiratin ama muuqata wax kastoo dadku samaynayaan saddexdaa asal baa lagu miisaamaya kitaab ullah sunatu rasuuliillah ijmaac hadihi lumma ama alijtimaac labada kolba tiradaba saddexdaasaa miisaanka ayib ayib wahum yazinuuna way ku miisaamayaan bihadii usuli alaaa jamiica maa calayhi naasu wax kastay dadku ku dul sugan yihiin oo min aqwaalin hadalla ow acmaalin camalyaal ah baadinatin oo qarsoon aw daahiratin ah oo mimaa shay ka mid ah lahu isaga uu sugnaaday tacaluqun ku tacaluqid bidiini diinta lagu tacaluqo yani shay kastoo diinta ku tacaluqa wey ma aha shayga adduunyada ku tacaluqa wixii adduunye ku tacaluqa isaga miisaankiisu ma aha iyada waxaa doontaan baad ka samayn kartaan lakin iyada lafteeda qawaacid buu leeyahy iyadoo lafteeda qawaacid sharciga laga bixi karin bu le maana ayib wuxuu ihi walijmaacu ijmaaca alladii ijmacaasoo yandabidu koobmaya oo daabid kooban loo samayn karo huwa isagu maa kaana waa wixii u ahaa caleyhi dushiisa asalafu saalixu salafkii wanaagsanaa dadkii hore wanaagsanaa waxay ku dul sugnaayeen wey id ciladu waxa weeye bacdahum gadaashooda kasura waxaa batay alikhtilaafu iskhilaafka wantashara wuuna faafay khilaafkii fi lummati ummadda dhexeedu ku faafay ah, sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu qabaa ijmaaca sidiisaba alijmaac waxa weeyaan waa ijmaacii salafka saddexdii qarni ijmaacooda meel kale wuxuu qabaa ijmaacu waa ijmaacu saxaaba bas leanna ijmaaca waxaa la yidhahdaa ummadda mujtahidiinteedoo iswaafaqdo masle isku waafaqdo wuxuu leeyahay waagay mujtahidiintu koobnaayeenoo hal meel wada joogeen oo lays yaqaanay waxay ahayd salafkii waagigoodii bay ahayd laakiin wixii ka dambeeyey ummaddii waa kala tagtay mashaariqi lardi wa maqaaribihaa bay u qaybsantay sidaas daraaddeed mas'alada masalan ay isku waafaqeen beledkan culimmadoodu ama buldaanta ka agdhow ay isku waafaqeen maxaa ku ogeysiiyey inay yani waxa weeye dhulka aada uga qaarabaha kale culimada jooga inay ku khilaafsan yihiin marka daabid looma samayn karo oo maadaama ummaddii kala tagtay in culimadeedu masaladas isku ijmacsan tahay la yidhaahday ma fududa waxayse fududayd slka waagoodii waa mida waliya imaam axmed aleyhi ramat ullah ninkii ijmac sheegtaay been buu sheegay maxaa yeelay maxaa ogeysiiyey in la khilaafay saasuu imaam amed le man marka imkaaniyat ijmac baa laga doodaa lakin ibnu taymiya wuxuu qabaa ijmaca saxdii waa ijmac saxaaba wixii ummaddu saxaabada isku ijmaaceen baa ijmaca saas wale macna walijmacu aladii yandabidu koobmaya yandabida wuxuu ka wadaa wixii aan saxaabada ijma salafka ijmaacooda ahayn ma koobmi karo yani bushi baa la gelin karaa qaacido kooban looma dejin karo w mana saas weyaan alladii huwa isagu maa kaana waa wixii ayaan caleyhi dushiisa asalafu saalixu id ciladuna waxa weye bacdahum gadaashooda kasura waxaa batay alikhtilaaf salafka saalix ka wadaa wuxuu ka wadaa saxaabada taabiciinta iyo atbaacdood id ciladu waxa weye bacdahum gadaashooda kasura waxaa batay alikhtilaafu iskhilaafkii wantashara wuuna fiday khilaafkii fi lummati ummad dhexeedu ku fiday dabcan yani dadkii iskhilaafsanaa iyo culimadiina waa kala fogaadeen faslun uma intaa kadib hum ahlu sunnuhu maca haadihi lusuuli usuushaa la jirankeeda iyagoo usuushaa rumaysanaadda aan soo sheegnay ya'muruuna waxay amrayaan dadka bilmacruufi wanaagga wayanhawna way reebayaan canilmunkari xumaanta calaa maa yuujibuhu shariica siday shareecaduba waajibinayso dadka xumaantana waa ka reebaan samaantana way faraan ahlu sunnuhu wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu oy ictiqaadsan yihiin iqaamat alxaji xajka in yani istaajintiisa iyo waljihaadi jihaadka istaajintiisa iyo waljumaci jumcooyinka istaajintooda iyo gudashadooda walacyaadi iyo ciidaha gudashadooda iyo istaajintooda maca alumaraa'i madaxda la jirankeeda la istaajiyo abraaran kaanuu ahaadeena yani madaxdaasi kuwa baariyiinoo ilaahay adeecsan ahaadeena aw amase fujaaran kuwa cusaad oo dmbiyani dembiye leh ha ahaadeena yani waa qaacido muhima min usuuli ahli sunna waljamaca waxaa ka mid a ah madaxda muslimiintu ay leeyihiin in xajka loo raaco lanna xajku amiir buu mar walba leeyahay maadaama dadku ay badan yihiin xajinaya amiir baa mar walba la raacaya nabigu sal lay waslam sanadna isagaa ummadda raacay amiir u ahaa sal alay wasalam sanadkii ka horreeyeyna waa kii abubakr sidiiq imaarada macnaa waxa xajka u dhiibay nabigu sal lay waslam marka yani xajkiibay u raacayaan jihaadkiibay kala qayb gelayaan jumcooyinkii salaadihii jumcada bay la oogayaan oo macnaha la tukanayaan ciidihiibay la gudanayaan oo ciiddiibay la samaynayaan madaxdu ama ha ahaadeen kuwa dandiilayaal ah oo fujaar ah ama ha ahaadeen kuwa baariyiin oo ummaddana cadaalad ku dhaqan rabbigoodna ka cabsada subxana wa tacala miday doonay ha ahaadeen kuwa caadiliintaa la geriy laakiin waxaa loo gollaya ujeeddadu ay tahay madaxda faajiriinta dadka dulmiya xaqooda qaata khamrada cabba inay zinaystaan laga yaabo xumaanta noocaasoo kale akay dembiyada galaaya madaxdu dembiyey gashaa daraaddeed yaa loogu kicin wey dembiyey gelayaan daraaddeedna yaan loo amar diidin wixii dhaaca dembiyey gelayaan daraaddeedna khayrkii lala qaban lahaa yaan looga tegin waa kii ahaa dembigooda ayagaa le idinkuna wixii samaanaad leedihi masaladu marka waxay ku salaysan tahay waxaa laga dagaalamayaa ummadda burburkeeda iyo jajabkeeda iyo fitan inay ku yimaadaan baa laga taxadaraya leanna madaxdu iyo yani waxa weye hogaanka ummaddu inta badan fitanka iyagaa hortaagan joogitaankoodaasaa balaayo fara badan ay macnaha ku daboolanta iyaga markii la waayo balaayo oo dhan baa furmaysa waxaa laga taxadarayaa marka jawrkooda iyo dulmigooda iyo macsiyadooda in yani waxa weeyaan yani ay ku joogaan waa waxay dhaantaa inta lagu kaco oo meesha laga saaro in markaa kadib fitnadii laga cararahayey oo iyagu dhibkii ay ummadda ku hayeen dhibaato ka weyn inay meesha timaado taasaa marka laga taxadaraya oo meel fog bay ahlu sunnuhu wax ka fiirinayaan meel fog baa wax laga fiirinaya saas daraaddeed madaxdu dembiyey gashay oo cusaad weeyaan oo xoolihiibay ku ciyaarayaan oo dadkiibay dulminayaan xataa xoolahaaga ha qaad dhabarkaaga ha garaaco wuxuu doonaha kugu sameeyo nabiga sal ly slam aeeca wixii ilaahay macsiyadiisa aan ahayn ku adeeca buu nabig uri sal ly waslam marka wax weyn baa laga taxadaraya waa dersiga inagu aan qaadanay wey soomali haddaynu in badan in laynoo akriyo uma baahnin baan umalinaya madax la-aanta iyo madaxda lagu kaco dhibkay leedahay soomaali darsi ku filan waa qaateen taa wey sharcigu taasuu fiirinaya taasaa la fiirinaya waxaa shardi ah bay leeyihiin culimadu madaxdayaan lagu kicin marka laleeyahay iyo macnaha waxa wey hogaamada waa haddayna gaalnimo cad la imaanin waa xadiiska nabiga siduu yahay salawatu rabbi waslamu aleyh maa lam taraw kufran bawaaca gaalnimo cad oo burhaan cad oon shaki lahayn aad u haysaan haddii ayna ku kicin wey hadday taa iyada ku kacaan waa in la isdhaafiyo hadday gaalnimo cad la yimaadaan waa in la wey ayada lafteedu waxay u khuduucaysaa yani isdhaafinta laysdhaafinayo dariiqada laysku dhaafinayo mafaasideeda iyo masaalixdeeda iyo lafteeda in la miisaamo xataa hadday gaalo yihiin isdhaafintoodu waxay u khuduucaysaa waa in la miisaamo oo culimada islaamku ay miisaamaano maxaa maslaxo ka dhalanaysa maxaa mafsado ka dhalanaysa marar badan bay waajib noqonaysaa iyagoo gaala haddana in la sabro inta ilahi subxaana wa tacaala yani waxa weeye laga gaadhayo tabarteedii iyo awoodeediiyo inta laga helayo macnaha saas weya marka masaladaasi macnaha iyay ku saabsan tahay saas wey laba qolaa marka laba qol ayaa lagu radayna qaacidadan qola waxa weeyaan nimanka khawaarijta la yidhaahdo oo qaba madaxdu hadday hal dembiyo weyn ku kacaan in lala dagaalamo la tuuro wixii ka dhalan haka dhasho waa khawaarij qolada labaadna waa nimanka la yidhahda shiicada oo rawaafida ah oo iyaguna waxay rumaysan yihiin nin madaxa oo la adeeci ama la raaci waa nin macsuum ah imaamka macsuumkuna waa imaamyadii labiyo tobanka ahaa midi uu maqan yahay oo hadda qarsoomay say qabaan soona bixi doono godkii uu galay kasoo bixi doono kaasaa la sugaya marka kaasaa lala jihaadi doonaa yani jumca iyo jamacaadka lala oogi doonaa imaam macsuuma unbaa taa la raaci karaa waa madhabka nimanka la yidhaahdo yani rawaafida marka labada madhabba waa labadaba khalada wey maana wayuxaafiduuna way xifdinayaan ahlu sunnuhu cala ljamaca saa marka laleeyahay ma aha madaxda khaladkeeda hala tabriiriya maaha madaxda khaladaadkeeda iyo dembiyaday galayaan ha lagu waafaqo ma aha waa kii nabigu uri sal ly waslam ninkii inkiri karo yadda ku inkiri kara ha inkiro ninkii qalbigiisa ku inkiri kara haka yani gacan yani carabkiisa ha ku inkiro ninkii qalbigiisa ka inkiri kara haka inkiro saas way macnaha ninkii waa tabarta ugu yar wey marka in la tabriiriyo khaladkooda macnaha waxa weye khalad mayna gelin la dhaho oo yani waxa weya yani dembigii laga kor yeelo oo waa khalad iyaduna taa lagama wado ee waxaa laga wadaa khaladka ay ku jiraan khaladkaa sax baa lagu saxaaye khalad ka weyn in lagu saxo ma aha saas way manaa khaladaadkay ku jiraan halad ka weynaan lagu sixin oo ah in lagu baxo macnaha lala dagaalamo taa way midda laga dagaalamaya wayuxaafiduuna way xifdinayaan cala ljamaacaati ahlu sunnuhu waxay xifdinayaan inaa leeyahan cala ljamaacaati jamaacooyinka waa salaadaha jamaacada wey macnaha wayadiinuuna way cibaadaysanayaan binasiixati naseexo lilummati ummadda loo naseexayo ilaahay ugu dhawaanayona ku cibaadaysanayaan in ummadda loo naseexeeyo danteeda loo sheego naseexada iyadaa gudashadeeda cibaaday ka tahay ilahay ugu dhawaanaya subxana wa tacala wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnuhu macnaa qawlihi nabiga odhahdiisa qawlkii yani qawlkiisa macnihiisa qawlku waxa weya almu'minu ruuxa mu'minkii lilmu'mini mu'minka kale kal dhis oo kale u yahay yashuddu uu adkaynayaa bacdahu qaarkii bacdan qaarka kale u adkaynaya hadalkaa nabigay rumaysan yihiin salawatu rabbi wasalam oo ah mu'miniintu inay yihiin dhis is adkaynaysa oon kala maarmin dhistaa isgarab taagan ee markay ishaysato guriga samaynaysa markuu mid ka mida baxa kii ku xigay uu baxaya ee dumaysa dhistaasoo kale muminiintu siiyin bu nabg sl lay slam washabaka wuuna isdhexgeliye nebigu bayna asaabicihi farihiisu saa isu dhexgeliye say muminiintu isu xoojinayaan oo isu adkaynayaan macnahaasay ahlu sunnuhu rumaysan oo inay ummaddu ummad ishaysato oo midaysan oon kala jeedin oo walaalo aho inay noqdaan way macnaha wa qawluu nabiga odhahdiisay rumaysan yihin oo ictiqaadinayaan sal lay slam uu yidhi mahalu lmuminiina muminiinta tusaalahooda fii tawaadihim isjacaylkooda wa taraaxumihim isu naxariisigooda wa tacaadufihim iyo isu turidooda iyo isnugeylka ay isu hayaan masalkiisu waxa weeye ka masali jasadi jidh oo kale hal jidh oo kale la yahay ida shtakaa hadduu xanuunsado minhu jidhka xaggiisa cudwun xubin tadaacaa waxaa isu yeedhaya lahu yani xanuunka isagaa saa'iru ljasadi jidhka intiisa kale bilxummaa tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxummaa qandhada iyo wasahri soo isugu yeedhaya xanuunka iyo soo jidhka intiisa kale isugu yeedhaya yani wixii wanaagana waa wadaagayaan wixii xanuunana waa wadaagayaan sida halka jidh xanuunkiisana u wada wadaago wanaagiisa iyo barwaaqadiisana u wada wadaagayay u wadaagayaan dadka muminiinta wey macana wayamuruuna way amrayaan ahlu sunnuhu bisabri sabirkay amrayaan cinda albalaa'i balaaya marka balaayada agteeda markay balaaya ku qabsato oo musiiba kugu dhacdo inaad sabirto washukri iyo shukrin cinda arakhaa'i barwaaqada agteedana in la shukriyo markaad barwaaqa haysatood ladan tahayna ilahay umahad celi ha kibrin markay musiiba kugu dhacdana ha argagixini rabbi subxaana wa tacaala u sabri wey macnaha waribaa raalli ahaan ayay amrayaan ahlu lagu raalli noqdo bimuri lqada'i ilaahay qadihiisa khadhaadhkiisa qadaha ilaahay khadhaadhkiisa yani qadaha khadhaadhkiisa wuxuu ka wadaa yani sharkiisa waa sharkiisa manaa wixii ku dhibaya oo ilahay xaggiisa ka yimaado qada iyo qadar ah macnaha ayb waridaa iyo raali noqoonbasho bay amrayaan bimuri lqadaai qadaha kiisa khadhaa lgu yani lagu raali noqdo wayadcuuna way yeedhayaan ahlu sunnuhu dadka waxay ugu yeedhayaan ilaa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wan wanaagsan wa maxaasini alacmaali iyo acmaasha teeda wan wanaagsan wayactaqiduuna waxay rumaysan yihiin macnaa qowlihi nabiga odhaadiis sal lay waslam macnihiisa uu yidhi akmalu lmu'miniina mu'miniinta ka ugu kaamilnimo badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum kooda ugu wanaagsan way khuluqan xagga akhlaaq waa runtii waa macnaha waxa weeyaan maaratay maaratay cadaaladii waa xishoodkii waa masalan yani akhlaaqdaas waa naxariistii waa deeqsinimadii yani waa dulqaadkii yani kullu dalik mu'miniinta ka ugu akhlaaq badan baa ugu iimaan kaamilsan buu nabi sal lay waslam iimaankiisu ugu dhamaystiran yahay marka akhlaaqdaa wanaagsan bay dadka ugu yeedhayaan oo ugu baaqayaan wayandibuuna way yeedhayaan bimacnaa yadcuuna baa laga wadaa wayandibuna way baaqayaanoo way ugu yeedhayaan dadka ilaa an tasila waxay kugu yeedhayaan ilaa an tasila inaad xidhiidhiso man qatacaka ciddii ku goysa oo wa tucdiya inaad siiso man xaramaka ciddii ku qadisa oo wa tacfuwa inaad iska cafido canman dalamaka ciddii ku dulmida ciddii macnaha inaad ku goyso inaad xidhiidhiso leanna yani xidhiidhiyuhu sidiisaba waa ninkaa ninka mukaafi ee markii wax la siiyo ka abaalgudaa oo ciddii xidhiidhisa uun xidhiidhiya kaas waasil lama dhaho waasilku waa ninka xidhiidhiya kii gooyey kii salaanta kaa goostay inaad la aado kii waxsiinta kaa goostay inaad siiso wahaakada kaas wey midka macnaa waxa way waasilka ihan xidhiidhinta laisfaraya taa wey macnaha ninkii kuu qadiyey adiga ku qadiyey oo wax kuu diiday inaad siiso isagu markuu waxaystay waa kuu diiday adigu markaad waxesho shalay buu ii diidaa hadhihina sii saas way macnaha kii ku dulmiyey oo kaa gardaran xaq aad leedahay buu kuu diiday ama wax gardaraa buu kugu sameeyey isagana iska cafi haka aargoosanin wayamuruuna way amrayaan ahlu sunnuhu bibiri lwaalidayni labada waalid in loo baarinimo sameeyo wa silati larxaami qaraabada in la xidhiidhiyo wa xusni ljiwaari iyo deris wanaagay farayaan dadka deriska inaad wanaag kula dhaqanto sharkaagana ka ceshato wixii wanaagana u gudbiso walixsaani samafal bay farayaan loo samafalo ilalyataama agoonta walmasaakiin iyo masaakiinta wabni sabiili iyo socotada yani dadka jidkahay ee socotada khaasatan dadka saaxibu ka gooda warifqi iyo dhimrin bay amrayaan bilmamluuki loo dhimriyo ka la leeyahay cidda gacantaada ku jirta inaad si naxariis iyo dhimri ku jirta ula dhaqanto mamluuku waa addoonkiibaa soo gelaya xoolihiibaa soo gelaya ilan xoolaha laftooda lama rabo in macnaha yani yani loola dhaqmo xuquuq bay leeyihin xoolaha laftooda xuquuq bay leeyihin addoomadu xuquuq bay leeyihin warifqi dhimrin bilmamluuki kii la haystay ee gacantaada ku jira u dhimriso wayanhawna way reebayaan ahlusunuud can ilfakri faankay reebayaan inaad dadka isu faanaan xoolo ugu faanto dadka sharaf ugu faanto magac ugu faanto reer ugu faanto wlkhuyalaai yani xaraga kibirkana way reebayaan alkhuyalaa waa ficilka inaad isqaadqaado ood macnaha waxa weeyaan aada iskibriso ficilkaaga inaad yani waxa weyaan aada xaraga kibir samayso maya taana dadka waa u diidayaan waa ka reebayaan walbagyi bay diidayaan yani waxa weyaan gardarada in dadka lagu gardarayso wlstidaalati isku dheerayn cala alkhalqi khalqiga dushiisa la dheereeyo bixaqin gar aw bigayri xaqin ama gar la-aan laysku dheereeyo istidaalada waxaa la yidhahdaa altarafuc walisticlaa inaad iska sarraysiiso dadka inaad iska sarraysiiso oo macnaha waxa weeyaan ama cilmi ama caqli ama xoolo inaad dadka yani waxa wey wax ka sarreeyo isu aragto tarafuca kaasa istidaalada kaasa la yidhahda wlsmaalatiina way reebayaanoo dadka waa ka reebayaan cala lkhalqi khalqiga layska dheeraysiiyo bixaqin layska dheeraysiiyo oo maxaq buu noqon karaa iska dheeraysiintu marmarta wuxuu leeyahay sheekh ibnu cutaymin waxaa laga wadaa yani xataa iska dheeraysiintaasi haba noqoto xaq aad leedahay inaad cabaysanayso waxaad gar u leedahay xataa inaad cabaysanayso ha noqoto waa laga fiicaya saas way maanaa maxaa yeele tawaaduc iyo isliidid iyo qadarkaaga inaad mar walba isu aragto inaad adigu dadka ugu xun tahay saasaa la rabaa kor waxba ha isu qaadin liana allaha tabaaraka wa huwa aclamu biman ittaqaa isagaa ilaha garanaya ninka ka cabsanaya subxana wa tacala saas sharafta ilahay baa garan aw bigayri xaqin ama gardarro waya'muruuna waxay amrayaan ahlu bimacaali lakhlaaqi akhlaaqda mideeda sarraysa yani wayanhawna way reebayaan can safaasifiha akhlaaqda mideeda hoosaysa mideeda dhulka taleexunna dadka waa ka reebayaan wa kullu maa yaquuluunahu wax kastooy leeyihiin ahlu oo wayafcaluunahu oo ay samaynayaan oo min haada kaa aan soo sheegnay iyo wakayrihi ah fa inamaa hum iyagu fiihi kaa dhexdiisa muttabicuuna waxay raacayaan lilkitaabi wasunnati bay raacayaan kitaabka ilahay sunnaday mar walba daba joogaan wa dariiqatun jidkooduna hiya iyadu diinulislaami waa islaamka diintiisa alladii kaasoo bacata allahu ilahay uu soo diray bihi isaga muxamadan uula soo diray ah jidkii kitaabka iyo sunada ayay raacayaan arrimahaasoo dhan markay samaynayaan laakin buu sheekhu yidhi lamaa ahbara nabiyu sal lay sl nabigu markuu warramay oo sheegay ana ummatahu ummadiisu sataftariqu inay qaysami doonto calaa alaain wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex kooxood inay u qaybsami doonto kulluhaa dhammaanteeduna fi naari ay yihiin ilaa waaxidatun mid mooyaane wahiya aljamacatu weeyaan midaasina waa jamaacada waa midda xaqa ku kulansan wey وفي حديثه وحي حديث كوا حوري قيبتي سهر أهل السنن كأحمد بن أبي عاصم حاكم باوري من حديث أبي هريرة صحيح طيب وفي حديث حديث لحدي أو عنه نبي كسوا أنه نبي قال وحوري هم إيجو كوا إيجه إيه جنة قلي كبد بادي عذابك هم إيجو من عدوه كان أهذي على مثل ما شيء دشي أنا أنقول عليه دشي سأنقصك لهي اليوم من وأصحابي أصحابي aniga asxaabtaydu maanta waxaan ku dul suganoo diin noo ah kuwa ku dul sugan weyaan bu nabig sal sl riwaayo kaloo xadiiska u leeyahy riwaayadaa dambana tirmidi iyo xaakim baa soo saaray min xadiisi ibni cumara waayrihi shawaahid bayna leedahay sanadkeeda dacfi baa ku jira laakiin yani shawaahideeda markii laisku ururiyo iyaduna xasan bay tegaysaa ama saxiixba ayib marka nebigu wuxuu ku qeexay sal lay wasalam ahlu dadka cadaabka ka badbaadaya kooxaha lumay ka badbaadaya waa dadka haysta nebiga sal lay slam iyo saxaabadiisu ma intay nooleeyeen wixii diin u ahaa ay ku dul sugnaayeen caqiide ah cibaadaad ah camal ah mucaamalaad ah kuwaasi wixii ay kuwa dadkay diin u yihiin oo ku dul sugan kuwaa weeyaan kooxda ka badbaadaysa riwaayada horena maxay ahayd aljamaaca marka waxay ku kulansan yihiin oy ku midaysan yihiin dariiqa isagaabay ku midaysan yihiin saas way macanaha markuu arinku sidaa ahaado nabigu saa uu u waramay sal lay waslam ayaa saara waxay noqdeen lamaada khabarkeeda lamaada waxaanu jawaabteedii saara waxay noqdeen almutamasikuuna kuwa haysta bilislaami almaxdi islaamka baraxla alkhaalisi ee ka barax tiran cani shawbi baraxa shawba waa wax dheeha wey macna wax barxa islaamka ka la islaamnimo wax barxaya aysan jirin dadka haysta ayaa waxay noqdeen hum iyagu ahlusunnati waljamacati bay noqdeen saara waxay noqdeen almutamasikuuna dadka haysta bilislaami almaxdi ee badhaxala alkhaalisi ee khaaliska ka ah min ashawbi wax badhaxa wax badxa aan lahayn bidca ma badhaxdo camal yani gadaal ka yimid ma badhxo cibaada gadaal ka timid ma badhaxdo wax badxa islaam sidii uu soo dayaya dadka haysto kuwa ayaa hum iyagu ahlu sunnati waljamaca waa qeexitaan haddii lu yidhahdo man ahlu sunnati waljamaca sheikhuislam ibn taymiya wuxuu ku qeexay hum lmutamasikuuna bilslaami almaxdi alkhaalisi can shaw saasuu ku qeexa saas man hum ahlu waljamaca wey wa fiihim dhexdooda waxaaday asidiiquuna sidiiqiintii waa dhexdooda sidiiqiintii baa ka mid ah sida abubakar oo kaleeto abubakar waa nabigu dhihi jiray sal alay slam buurta uxud isagoo saaran isagiiyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan bay buurta axud dhaqdhaqaaqday markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slam uhbut faina calayka nabiyun wasidiiqun washahiidaan bu nabig sal lay slam waxaa ku dul saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid labada shahiid waa cumar iyo cuثmaan sidiiquna waa abubakr sidiiq radi allahu canhu waa xadiis saxiixa bukhari iyo keyrkii ay soo saareen marka sidiiqaasi sidiiqiin baa ka mida ah macnaha ahlusunnaha washuhada ayaa ka mida ah. shuhadadu culimaduna waa soo gelayaan dadka dagaalka lagu dilayna waa soo gelayaan oo waa jamcu shaahid ama waa jamcu shahiid culimadu iyo labada way soo gelayaan waalixuuna saalixiintaa ka mid waa dadkii wanaagsanaaye xaqa ilaahay iyo xaqa addoommadaba gutay wa minhum waxaa ka mid a ahlu sunnaha aclaamu lhudaa hanuunka calamadiisa dad hanuunka calamo u ahoo astaamo la fiirsado oo dadka intooda kale ku baydaana wa masaabiixu dujaa iyo madowga faynuusihiisa ayaa ka mid a madowga faynuusaha iftiimiya iyo hanuunka astaamaha lagu garto yay yihiin kuwaasi waa culimada ummadda wey lanna iftiinka dadka khayrka iyo wanaaga kale xumaanta iyo wanaagga kala tuse ummaddu ay dhowrato ay raacdo waa culimada wey masaabiixu dujaa wa aclaamu lhuda iyagu ka wada macna ululmanaaqibi sharafaha sare iyo martabadaha sare u saaxiibka alma'huurati ee lasoo guuriyey waalfadaa'ili fadiilooyinna u saaxiiba almadkuurati ee la sheegay wa fiihim dhexdooda waxaa ahaaday alabdaalu kuwo kala dambeeyo isbedela qola markay tagtaba qola ka dambaysa alabdaal abdaalku macnaa waxaa laga wadaa culimo isbedesho qolaa dhimanaysa qolo kaleu ilahay soo saaraya subxana wa tacala ama abdaal waxaa loogu magacaabay ummadda ayay xumaanta ka bedelaan oo wanaagga u bedelaan taana waa la yidhahdaa macnaha ayib haddii sheekhu marka macnuhu uu yahay xadiis waxaa jira yani awliyada ka hadlayo oo abdaal iyo nujabe iyo sheegaya xadiiskaasi waa xadiis daciif alabdaal wanujaba xadiiska xadiis sugan maaha laakin abdaasha hadda culimadii unbuu ka wadaa sheekhu wa fiihim waxaa dhexdooda ahaaday ummadaas ahlusuna waljamaca dhexdooda waxaa ahaaday a'imatu diini diinka imaamyadiisa raggii diinta lagaga daynaya madaxda u ahaa aladiina kuwaasoo ajmaca almuslimuuna muslimiintu ay isku waafaqeen calaa hidaayatihim hanuunsanaantooda iyo hanuunintooda waa kuwee waa yani aimadii waaweynaa aimatu larbaca iyo keyrkood sufyaan thawri awsaaci lays ibnu sacad ila akhiri sufyaan ibnu cuyayna raggaa wey macnaa wahum iyagu waa daa'ifatu lmansuura wey waa kooxda loo hiiliyo ilaahay u hiilin doono wey aladiina kuwaasoo qaala uu yidhi fiihim dhexdooda annabiyu sal lay slam nabigu uu ka yidhi laa tazaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka mid ah cala alxaqi xaqa dushiisa inay ku suganta mansuuratan xaalay tahay mid loo hiiliyey oo xagga ilahay looga hiiliyey laa yaduruhum ma dhibayo kooxda iyadii man khaalafahum ciddii manhajkooda ku khilaafa walaa man khadalahum iyo ciddii aan u hiilin toona man khadalahum ciddii garabkooda ka baxda oo manhajkiibuu ku waafaqsan yahay laakiin uma hiilinayo yani garabkooduu ka baxayo dadka ishayeen buu yani waxa weeyaan yu yu hiiladoodii buu daayay maana hiiladoodii buu ka baxay walaa man khadalahu ciddii garabkooda ka baxo hiiladoodii laga waayana isaguna dhibi maayo xataa taquumu saacatu ilaa qiyaamadu ay ka istaagto waxaynu nihi ilaa qiyaamada istaageedu soo dhawaado leanna qiyaamada istaageedu markuu soo dhawaado ayay baabi'i doonaan oo dhammaan doonaan mu'miniintu qiyaamadu waxay ku duldhici doontaa dadka ugu shar badan ilahay khalqigiisa subxana wa tacala ayib nas'al llaha sheekhu kitaabkii buu khatimay marka marka daa'if lmansura iyagaa la yidhahdaa alfirqa annaajiya iyagaa la yidhahdaa alsunna waljamaca iyagaa la yidhahdaa salafu saalix iyagaa la dhaha waa isku wada magac magacaasoo dhan intaasoo dhan isku waay nas'al llaha ilahay baan weydiisanayna sheekhu yidhi an yajcalanaa inuu naga dhigo minhum ahlu inuu naga mid dhigo wa anlaa yaziiqa inuusan leexinin quluubanaa quluubtanada inuusan duwin bacda id hadaana markuuna hanuuniyo kadib wa an yahiba inuu noo hibeeyo lanaa anaga min ladunhu agtiisa inuu nooga hibiyo raxmatan naxariis inuu nooga hibeeyo maxaa yeele inahu isagoo alle huwa isaga ayaa alwahaabu midka hibaynta badan ah wallahu aclam wasal illahuma wsal llahu cala muxamadi waalihi wasaxbihi wasalam tasliima kaiira wabilahi atawfiiq ilahabkaa inoo alifay ean ka faaidaysanay innagana allah inaga dhigo subxaana watacaala kuwa ka faa'iidaysta oo ku intifaaca cilmiga aynu ka baranay wabilahi atawfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم